العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabkii xalay aan soo maray musanifku wuxuu ka hadlaya dawaa اljarxi biixraaq اlxasiir cashirkeena intaa ka hor laakiin darsigeeni baabu surca fi sayr xoogo ishkaala waxaa la gelinayaa sanadkii u horreeyey xadaanaa muxamed ibn اlmuhanى qaala wuxuu yidhi xadaanaa yaxya ibnu saciidki weeyaan can hishaam ayuu ka wariyey ibnu curwa qaala hishaam wuxuu yidhi akhbaranii abi waa curwa qaala su'ila usaamatu ibnu zayd usaam binu zayd baa waxaa la weydiiyey radia allaahu canhumaa wa ana asmac saas iskugu xidhnaa hadalka curwa wuxuu leeyahay usaama binu zayd baa la weydiiyey wa ana asmac marka moxamed bin muhana oo shaykh lbukhaari wuxuu leeyahay shaykhayga yaxya wuxuu dhihi jiray lafdigan wa ana asmac buu marka hore igu dari jiray kadib buu fasaqada cani iga riday markii dambe fasaqada wuxuu riday canii wa asmacdii yuu riday marka hore muxuu dhihi jiray akhbaranii abi qaala aabbahaasa wuxuu leeyahay suula usaam binu zayd waxaa la weydiiyey wa ana asmac anoo maqlaaya saas isku xidhnayd marka wa ana asmacdiibaa wuxuu leeyahy maxamed bin muhanna iga riday oo lafdiga wa asmaca wuxuu iska yidhi uun maxamed bin yaxya hishaam hishaam abihi su-ila baa la weydiiyey can masiiri nabiyi sala allahu aleh wasalam saasuu iskugu xidhay waxaan ahaan jirtay wa ana asmac marka fasaqada canii waxaa iga dhacay wa ana asmac taasa iga dhacday buu leeyahay ah, intaasu ka wadaa way dhacdaana ruwaadda in marra ay si taama ay sheekooda uga wariyaan marra wixii oo naqsi ku jiro oga wariyaan way dhacdaa baabu dawaai aljurxi aw aljarxi jaraaxada baabu dawaa'i aljurxi jaraaxada oo la daaweeyo oo dhiigii socday iyo biixraaqi alxasiiri darin iyo wax lamid ah oo la gubay dambaskeed in dhaawacii lagu daaweeyo oo haddii qofka dhiigbax uu ku dhaco oo nasiif iyo dhiigbax uu ku dhaco waxyaabaha lagu dhiig joojiyay kamid tahay dambaska gaar ahaan xasiirta iyo darinta iyo waxyaala noocaas oo kalea waqasala baabu waqasli lmar'ati baabka ku cadfan yahay wa qasrilmar'ati iyo haweenayda dhaqideeda can abiiha aabbaheed addama dhiigga ay ka dhaqdo can wejhi wejigiis ka dariraya in haweenayda aabbaheed ay dhiig ka dhaqdo wa xamlilmaayi iyo biyihii oo la qaado fi gaashaan lagu soo qaado marka faadumo oo dhaqaysa iyo cali oo gaashaan biyo kusoo qaadaya wey waan soo marray xadiidkan dhowr jeer mar ila kitaab salaat dahaara xadaanaa cali bnu cabdillahi qaala xadaanaa sufyaan qaal xadaanaa abu xaazimin qaala sa'aluu sahl ibnu sacdin isaacidiy radia allaahu canhu weydiiyeen sahal ibnu sacdin isaacidi biayi shayin sheegeebaa duuwiya lagu daaweeyey jurxu rasuulillaahi rasuulka dhaawiciisii sala allahu calayh wasalam yowma uxud markii nabiga la dhaawacay oo madaxana lagu jebiyey koofiyaddii birteeda uu qabay wejigana laga dakray dhooshana laga jebiyey dhiiggii nabiga calayh salaam iyo dhaawaciisi maxaa lagu daaweeyey faqaala wuxuu leeyahay sahlo su-aasha la weydiiyey maa baqiya maharin axadun qof min annaasi dadka kamida oo aclama bihi iga yaqaano iga og minii xaggayga masaladaas qof iga og maanta ma noola buu leeyahy wuxuu saa uleeyahayna waxaa weeyaan saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam qofka ugu dambeeyey ee madiine ku dhintuu ahaa marka uu la hadlaayo dadka taabiciinta ah axad saxaabi ah oo goobjoog u ahaa qadaayaadkii rasuulka calayh salaam oo nool maba jiraba saasuu marka u leeyahy qof iga yaqaana ma leh kaana caliyyu markaasuu bilaabay waxay lamid tahay masaladii mimbarka oo kale mimbarkii nabiga calayh salaam mima kaana cuuduhu soo marray maxaa laga sameeyey nabiga alay slam mimbarkiisa markaasuu wuxuu dhihi jiray qof iga yaqaana malaha oo arrintaasiga og markaasuu bilaabay qisadii wuxuu leeyay kaana caliyun cali wuxuu ahaa cali abi aalib abulxasan amiiru lmuminiin yajiiu bilmaai biyihii buu keeni jiray fii tursii gaashaankiisuu biyaha kusoo qaadi jiray weelkaa lama wato uxud iyo dagaalkii goobtiisii baa la joogaa reerihii waa laga fogyahay markaasuu deena gaashaan biyo kusoo dari wa kaanat waxay ahayd tacni yani waxoola jeeda faatima gabadhii faadimaheeda nabiga calayh salaam buu dhalayna ee cali uu qabayna taqsilu dama dhiiggii bay dhaqaysay can wajhi nabiga wajigiisa calayhi salaatu wasalaam markay aragtay dhiigga inuuna istaagaynin dhaqitaankii la dhaqaayo biyihii inuu kasii daraayo markay aragtay yaa waukhida xasiirun darin baa la soo qaatayoo fa uxriqa markaasaa la gubay uma xushiya bihi biramaadiha dambaskeediibaa waxaa lagu dhajiyey oo la saaray jurxu rasuulilaahi sal اllahu aleh wasalam dhaawacii nabiga wejigiisa iyo dhiiggii nabiga ka socday ayaa la saaray markaasuu dhiiggii istaagay <clears throat> waa ku cadyahay marka musanifka baabkiisa iyo xadiidka waa isdaabuqayaan waana caddahay arrintaa iyada waa cali oo biyihii soo daraayay biturs iyo faadimo oo dhaqaysay iyo jaraaxadii oo bilxasiini biixraaqilxasiin lagu daaweeyey intaba waa saddexdaa qayb ee uu baabka u qaybsamaba xadiidka waa ka muuqataa in baawicii iyo mxuuaha jaraaxadii lagu daaweeyo ixraaqilxasiir in haweeney aabbaheed ay dhaqdo wejiga ka dhaqdo in uu tursiga biyo lagu qaato intaba waa ku cadday marka iyogaashaanka baabu maa yukrahu min atanaasuci waxaa la naco ah atanaasuci dood iyo muran iyo walikhtilaafi in laisku khilaafo filxarbi dagaalka xarbaha iyo dagaalka marka lagu jiro iyo jihaadka fii sabiili illaahi khilaafku aad isagoo mar walbaba shar ah haddana jihaadku waa xasaas wax yar oo ma adkaysan kara turaantura wax yar oo khilaaf iyo afgarasho la'aana oo ma adkaysan karo jab baa imaanaya markaaba cadowgii meel buu kaa soo geli dadkiina jab iyo kala daadashaa bilaabanaysa awooddooda inay markayba daarato wa cuquubati man casha qofka caasiya imaamow imaamkiisa ciqaabta ka dhalanaysa cisyaankaas oo ah inay fashilmaan ciqaabtaasa ka dhalan wa qaala allahu caza wajal ilaahi wuxuu yidhi walaa tanaasacuu hadoodima ha murmino ha iskhilaafina fatafshaluu aad fashilantaan oo watadhaba ay tagto riixukum quwadiinni iyo dagaalkii awooddaad u lahaydeen ay baaba'do yacni wuxuu la jeedaa alxarba buu la jeedaa qaala qataada alriixu alxarbu waa dagaalka marka dagaalka awooddiisa baa loo wadaa dagaalka awooddaad ku gelayseen eed wax iskaga celinayseen dad iskhilaafsan nin nin kale u hiilin ma laha iskhilaafka ay iskhilaafteen bay cadowgu ka faa'iidaysanayaan meel bannaan ay ka soo galaan bay helayaan laakiin haddii asraartiina qarsoon tahay midnimadiina ay meesha ka jirto ismaqalla uu jiro cadow waaxid oo mushtaraga la wada leeyahay waa la waajahayaa duleelkiisiina waa la cubayaa marka khilaafku shar weeye mar walbaba inuu khilaaf dhaco ka bilow guriga zawjka iyo zawjada aabbaha iyo hooyada ay ku nool yihiin carruurtiisa ilaa iyo laga gaaro masaaisha caamka iyo mxuuaha eh, umuraha caamkaa ah, ee ummadda hoggaankeedaa wax allaala wixii khilaaf uu galo burbur iyo dhibaataa ka dhasha iyo inaan waxba la tarin qal xadaana yaya qaal xadaana wakiic can shucba bn xajaaji can saciid bn abi buraydata can abihi can jadihi jadkaana waa jadu saciid wey walaysa jadaburda abu burdahaas waa in abu muusa marka can jadihi jadu saciid oo ah abu muusa alashcari ana اnabiya sala اllahu alayh wasalam bacaa mucaada mucaad buu nabigu diray wa muusa iyo abu muusa alashcari buu diray ilalyman yaman buu diray laba gobol bay yaman ahayd markaasaa labadaas gobol loo kala diray labadaas imaam labadoodaba asul yaman bay ahaayeenoo ka soo jeedeen dacwada inay dadkoodii gaarsiiyaan oo qadaha ay kala xukumaan oo jizyada ay aruuriyaan oo zakada ay qaadaan muhimaad fara badan baa loo dhiibay inay dusha u ritaan markaasuu nabigu la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam kana jeeshii ciidan mu wataa kana ciidan mu wataa masaa'il iyo qadaayaad baa dhici in labadooda marka ay isku dhacaan waxaa imaanaysa inuu meeshaasi burbur yimaado wuxuu yidhi nabigu alayh salam yasira wax fududeeya oo walaa tucasiraha cuslaynina wabashiraa bishaareeya dadka khayrka iyo wanaagga hadday la yimaadaan inay janna iyo wanaag ku galayaan walaa tunafiraa ha kala fiijinina dadka oo culaysa saarina watadaawacaa idinkana isadeecoo ismaqla oo walaa takhtalifa iskhilaafina taasuu dhihi jir nabi sal allah alay wasalam waa mabdac caama weeyaan ummadda ducaadda iyo dadka maaragtay murabbiinta ih iyo intaba way u taallaa yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa bishaareeya mar walbaba dadka haddii uun tarhiibka looga sheekeeyo cadaabta iyo ciqaabta iyo wax ka dhalanayso iyo lala dhaco sawaa'iq lmursala haddii lala dhaco waxaa weeyaan noocu maa dadka inuu waxaa ku dhici kartaa nooc daal iyo qunuud baa ku dhici kara iyo quusasho in markaa qur-aanka usluubkiisa iyo axaadiista saaliibta ay nabiga calayh salaam hadigiisa ah in la qaadaa la rabaa oo laisku wado muxuu ahaa bashiir nadiir bu nabig alay slam uu bishaarayn jiray waana diri jir tarkiib iyo tarhiibkii laisku wadaa la rabaa tarkiib iyo tarhiib laisku wado halkana wanaaggii laga hadlo iyo qofka wuxuu ka helaayo xaggana maarata ciqaabtii laga hadlo nabi cibaadii anii ana algafuur raxiim wa ana cadaabahu cadaab alim ayaa la rabaa in laisku wado labadaba halka looga sheekeeyo qال xadثna cمر بن khالد qال xadثna زhayر بن معاaوية xadثna أbو إسحاaq السبيعي qال samictu البراء albara ibnu caazibin radi allahu canhuma baa maqlayo yuxadiu warramayo qaala yidhi jacala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yeelay cala arijaala dadkii afantarid ahaa ee lugta ku dagaalamayey yowma uxudin maalintii uxud buu nabiga wuxuu u dhiibay oo mas-uul ooga dhigay wa kaanuu waxay ahayn rajaaladaasi khamsiina konton rajulan min rajulin min cabdallaahi ibnu jubayr buu madax oga dhigay jacaladaas cabdallaahi buu oga dhigay saxaabadaasuu u dhiibay waa qaswatu uxud diyaargaraantii ciidankii nabiga waa diyaariyey meel wanaagsan oo dabada la galay buurtii uxud buu dabada la galay marka qaabkuu nabigu u diyaariyey calayhi salaatu wasalaam Eh, wain qadowta min ahlika tubawiu lmuminiina maqaacida lilqitaal isdiyaarin maqaacidii dagaalku nabiga alay slam diyaariyey halkii meele uu islahaa cadowgaas intan kale ciidanka kusii jeeda meesha uu islahaa cadow uu kaaga imaan karaa iyo konton nin oo rumaad la yidhaahdo toobta xaggeeda ku inkaaran iyo cabdullaahi binu jubayr madaxinta oga dhega wuxuu yidhi idinku halkaas saarada buur yar oo jabal rumaad hadda lagu magacaabo halkaasuu yidhi idinka fuula gadaal iyo dhabarjibin naga ilaaliya ilaa ciidan dhabarka lagaga imaado waa jabaya marka dardaaran adagna nabigu waa la dardaarmay sala allah aleh wasalam oo dhanna haba yaraatee ta'wiil iyo ixtimaal geli karin faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam in ra'aytumuuna haddaadna aragtaan takdifuna tayru wixii ay shimbiruhuna daddafaayaan intaan bakhtiroon dhammaanay ay shimbirtuna cunaysa iyo haadda ay nagu degayso falaa tabraxuu ha ka zuulina makaanaku meesha aad taagan tihiin haadaa ekana xataa ursila ilaykum ilaa dad idiin soo diro imaada inaan dhaha muhimmaddu way dhammaatee wain ra'aytumuuna haddaadna aragtaan hazamnaa annagoo jabinay alqowma qoomkii iyo cadowgii wa awda'naahum ku is istaagnay oo baabi'innay falaa tafraxuu waa ka soo dhaqaaqina meeshaa xataa ursila ilaykum ilaa aan dad idii soo diro taasuu nabi sala allah alay slam yidhi war cad wey haddaan adkaanay haddaan naga adkaadaba idinka amar iga suga aniga fahazamuuhum muslimiintii cadowgii bay jabiyeenoo warka horeba caalsaaraha laga qaatay waa lala kacay gaaladii qaala wuxuu leeyahay ana wallaahi ra'aytu nisaa saxaabiga radia allahu canhu xadiidka warinaaya ee ah abu muusa alashcari miya ninka la yidhaahdo albara binu caazib wuxuu leeyahay faana wallah ilaahay baa ku dhaartay ra'aytu nisaa haweenka waxaana kayashdudna yaacayo diraya qad badad ay muuqatay khalaakiluhunna lugahooda xullidii ay ku xidheen ay muuqato lugahay waxgashan jireen sida gacmaha jijimayo loo geliyo wa aswaaquhuna dhudhumadoodii waxay muuqato marada ay kor u qaateen raaficaatin iyaabahun ayagoo madaa kor u qaatay oo dili baan arkay buu yidhi faqaala asxaabu ibnu jubayr gaaladana rag haween baa la socday oo hinda bintu cutba u weyntahay u weyn tahay saxaabadana haween baa la socday oo umu sulaym iyo faatima binti rasuulilahi iyo umu caiya gabdhaha kale la socday marka dagaalkii hadduu dhaco gaaladii ay jabeen haweenkoodii baa dhex yaacay oo diday maryihintay xanjeerteen faqaala asxaabu ibnu jubayr saxaabigii ciidankaasi unugtaasi kontonkaa madaxda u ahaa kooxdiisii madaxda u ahaabaa waxay dhaheen alhaniima aniimadii ay qowmi qowmkaygiiow alhaniima war makiciyo haniimada aan aadbe dahara asxaabukum asxaabtiina iyo dadkiina waa adkaadeen muslimiintu way guulaystay way guulaysteene famaa tantadiruuna maxaad meeshan ka haystaanoo sugaysaan wa kaa ascadadu laga kac waa kaa laga daadsanayo alaabta ee la guranayo aan wax ka guranno minkum man yuriidu dunya wa minkum yuriidu alaakhira lyidhi qaar adduunya ay gashay baa inuu jira qaarna aakhiray doonayaanoo amarkii nabiga fulinaya sal la alay wasalam faqaala cabdulahi bnu jubayr baa wuxuu yidhi waa hogaamiyaha anasiitum war ma halmaanteen maa qaala lakum rasuul llah rasuulki ilaahi sal alahu alay wasalam hadaladii caddaa inii sheegay ee inugu yidhi hadda dirba maka ilduufteena ma halmaanteen qaaluu waxay dhaheen wallaahi lanaatiyanna waan tegaynaa annaasatan gaarayna falanusiibanna waan helaynaa min alhaniimati haniimada waxa la goranayo ee anagu meeshan iska fadhin mayno maxaan ka helanaa meesha ku aseere waa yaaceen toban besa kusoo hadhay afartankii kale waa direen falamaa atawhum markay u imaadeen surifat wujuuhum wajiyaalkoodiibaa la soo gadiyey maxaa dhacay markay meeshii banneeyeen khaalid bin waliid iyo rag fursaar ahoo quraysh ahaayoo gaaladii warkaas ka mid ahaa oo farda wata oo dhowr jeer soo heliyey oo leebta intii lagu garaacay soo geli waayo meeshii yaa waxay arkeen carradoo cidla way soo wareegeen waxay culimadu rajaxayeen in buurta uxud oo dhan ay gadaa ka soo mareen meel kale la soo mari kara male uxudo dhan bay gadaal ka soo mareen xagga dariiqulmadaar markaasay gadaal kaga imaadeen halkaasaa markaa tobankii dee saxaabi warkiiba waa la maray waa la dilay halkii bay ku shahiideen kuwii sii yaacayay markay gadaal ay kaga daba tageen dadkii oo sii baxay sii siqulqulaya ay ka daba tageen shaybaan baa qayli war gadaal cadowba naga soo socda ayagii waxay u maleeyeen kuwii hore kuwii dambe cadowgayna isku yihiin oo soo gadoomen ayagii baa isbaabi'iyey saxaabadii oo isku dhacay fashil baa dhacay qaar saxaabo aha gacantii saxaabada ku dhintay xudayfa bnu yamaan aabihii baa ka ahaa yamaan radia allahu canhu markaa dhibkaasaa dhacay ataw surifat wujuuhum wajiyaalkoodii baa la soo gadiyey faaqbaluu way soo gadooneen kuwiina mulhizimiinoo jabay ayagoo jabay halmarbaa isku dhacay oo kuwii agga sii celinaayey gadaal imaadeen isku dhaceen halmar baa isla carradeen isla gadoomay fadaaka waktigaasi id yadcuuhum arasuul waa markuu nabigu u yeeraaye fii ukhrahum gadaashooda tuduuna walaa talwun alىa axadi wrasuul yadcuukum fii ukraakum marka wuxuu leeyahay war kaalaya rasuulki ilaahay baan ahay war soo noqda xataa adaladii la soo eray waxaa ka mida qofkii soo noqda falahu janna war soo noqda buu nabiga alay slam leeyahy id yadcuuhum الrasuul fii ukraahum falam yabqa maharin maca nabiyi sal اlahu alيه wasalam hayru inaa caشhara rajula labayo toban nin waxaan ahayn kuma soo harin saxaabadoo dhan gacanta ka baxeen meeqay ahayn toddoba boqol bay ahaayeen uxud markii lasoo baxay ee madiine laga soo baxay kun baa la ahaa munaafiqii cabdullahi bin ubay bin sababahaabaa saddex la noqday saddex boqoloo munaafiqiina la noqday toddoba boqol baa soo hadhay gaaladuna waa saddex kun wey waa saddex kun markaasaa kala fiirkadaana toddobadii boqol ka ku dhacay khilaafkii baana arrintaasi iyo duleelkaas keenay khilaafkaa keenay nacam labiyo toban baa kusoo hadhay fa asaabuu mina waxay naga asiibeen gaaladii sabciina toddobaatan saxaabiya meesha ku qurbaxday toddobaatanka waxay u badnaayeen ansaartii rasuulka sala allah alay wasalam xataa waxaa leeyahay afar besa muhaajiriin ka ahayd afar bes ayaa muhaajirba ka ahaydba xamza iyo muscab iyo shimaas nin la yidhaahdo aali araabic manwa ya afar afar baa la sheegaa ah, afar saxaabi muhaajiriinta inta kale ansaar bay ahaayeen labiiyo toban baa nabiga ku soo hadlay labiiyo tobankaan ansaar bay u badnaayeen markaasaa intii absaarteed si halhal haddana ugu shahiidaya nabiga difaaciisa calayh salaam yaa waxay radda kusoo hadhay xataa bacda riwaayad labadii muhaajiriina kuso hadhay wa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ahaa wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa asaaba min almushrikiina gaaladii wuxuu ka asiibay yooma badrin maalintii beder oo uxud beder baa ka horraysa oo hal sana sanadkii ka horreeyay eede arbaciina wa mia boqol iyo afartan baa gaalada laga asiibay isaaba laga hadlaya boqol iyo afartanka qaybi marka wuxuu leeyahay sabciina asiiran toddobaatan la qafaashay iyo wa sabciina qatiilan toddobaatan la dilay toddobaatanna waa la dilay toddobaatan baa la qafaashay isku dar boqol iyo afartan ah, nimankan uxud imaaday gaalada ee qurayshta ahna aara iyo inay aargoostaan oo dagaalkii badar dhibkii loo geystay weliba abnaa man qutiluu fii badar dadkii badar lagu laayay carruurtoodii baa la keli waayo cikrima bin abi jahl iyo muxuu ahaa safaan ibnu umaye iyo dadkii eh, eh, aabbayaasha lagu laayay ayaa la kari waayey oo yidhi ilaa wa ilaa sufyaanow ina kici soco adigu laftirkaa fara cidirana waa ku baxsatay waxay dagaalka beder buu ku socday aduu ahaa wiilkaani waa lagu dilay beder baa lagu dilay marka dhammaantood halkii bay intay iscabeeyeen ee ciidan xoog ku soo baxeen marka وkاn النبي صل sلم وأصحاaبه wuxuu ahaa aصاaba min المشhrikiin yوم bdr aربaciina ومiة سaبciina asiira وسaبciina qatiila faqاala abu سufyaan abu سufyaan ba marka wuxuu bilaabay wuxuu saxaabada toddobaatan dhaawaco meesha yaallo toddobaatan mayda nabiga la dhaawacay jab xoog lagu gaaray xagga muuqaalka iyo xisiga inkastoon goobta laga qabsanin ayuu deena dhaakadhaaka bilaabay abu سufyaana wuxuu yidhi afi lqowmi muxamadun war dadkan ku jira maxamed ma nool yahay ثaلaثa maraat saddex jeer buu ku celiyey fanahahum النabiyu nabiga عalaيه السلام baa ka reeba an yujiibuu inay u jawaabaan abaa u jawaabina buu yidhi jib ka dhaha uma qaala wuxuu yidhi fi lqowmi ibna abi quxaafa in abi quxaafa ma ku jira abubakar wey ma nool yahay alaaa mara sax jeer buu ku celiyey uma qaala wuxuu yidhi fi lqowmi ibna khaaab ina khaaab cumar bnu khaaab ma ku jira qoomka alaaa mara saddex jeer buu ku celiyey uma rajac wax u jawaab markuu waayey buu ilaa asxaabihi kooxdiisi intuu u tagay buu faqaala yidhi amaa haaulaahi faqad qutiluu in ah, raggaa intaa u dhawaaqay wax sheegan la waayey waa go'een maxamed iyo abubakar iyo cumar nabi maxamed iyo labadiisa wasiirba tage saasuu dee loogu sheekeeyey famaa malaka cumaru cumar ma hanaanayn nafsahu naftiisii wuu isxajin waayo cumar faqaala wuxuu yidhi kadabta been baa sheegtay wallaahi yaa caduwallah cadowga ilaahayow iqaadat lkufaar waxaa weeyaan amar sharciga ah weeyaan waa madluub in gaalada laga cadaysiiyo laga naxiyo kadabta wallahi yaa caduwallah been baa sheegtay ina aladiina cadadta kuwa aad tinisada nabiga uu horgar yahay laaxyaan way nool yihiin kulluhum dhammaantood way nool yihiin waqad baqiya laka waxaa kuu haray maa yasuuuka wax ku dhibi doono dagaal farka ma qodna fatxu makaa soo socota adoo meelahaas utunutalana qaban doonaa wey mulham buu ahaa mowta cumar radia allahu canhu nin mulham oo afkiisa la saaran yahay buu ahaa wuxuu ka hadlaa ilahay baa subxaana wa tacala khayrku waafajin jiray waqad baqiya laka waxaa ku haray maa yasuuq wax ku dhiba qaala wuxuu yidhi abu sufyaan yowmun biyowmi bedrin waa maalin u dhiganta maalintii beder aarihii waan aragoosannay beder baa toddobaatan ragaa naga layseen idinka toddobaatan ga dille walxarbu dagaalku la sijaalun wareeg wey oo wareegto inakum idinku satajiduuna waxay heli doontaan fi lqowmi raggiini la laayay milatan xaalay yihiin kuwa la suuro xumeeyey ayagoo wejiga iyo sanka laga jarjaray oo gaaladiibaa saa samaysay lam aamur biha aniga ma amrinoo ma dhihin war ragga sanka gooya iyo dhagaha walam tasuunii mana xumanaysuule kamana xumi maxaa yeele waxaadna mariseen ayaan anigana ku ceelbaxay buu leh mana amrin kamana xumi uma akada wuxuu gudagalay yartajis inuu deyna xoogow rajziya baxru rajis wax la yidhaahdo oo shicira ayuu deer ku dhawaaqo ku qayliyey yartajiz ah, ah, saar tubashuu bilaabay uclu hubl uclu hubl buu yidhi ah, hubl waa sanam ay lahaayeenoo maka ay ku cabudi jireen uclu kor noqo hublu yaa hublu hublow uclu eh, kor noqo hubal yaa hubal hubal baa la dhahaa qaala nabi sal slam baa wuxuu yidhi hadda caqiidaa la taabtay caqiida haddii la taabtay laabudda min jawaab nabiga wuxuu yihi calayh salaam alaa tujiibuunahu miyaynan u jawaabaynin qaalu waxay dhaheen ya rasuul allah maa naquulu maxaan dhahnaa qaala quuluu waxaa tidhahda allahu aclaa waajal hubilka xun ee geeraha samaysatayn waxba kama jiree ilaahay baa ka sarreeya oo ka weyn subxaanahu wa tacala dhaha qaala wuxuu yidhi inna lana lcuza sanab cuza la yidhaahdaan leenahay walaa cuza lakum cuzana ma leedin idinka sanabkii yuu ku faarayaa faqala nabi sal slm ba wuxuu yihi alaa tujiibuunahu maad u jawaabtaan qaalu waxay dhaheen qaaluu ya rasuul allah sal slam qaal wuxuu qaalu ya rasuul allah maa naquulu maxaadana qaala quulu allahu mawlaana walaa mawlaa lakum dhaha ilahay baa anaga naasirka anaga idinkanu naasir iyo gargaara malediin waxbay laayeen laakiin ayagii meeshii carar bay kaga tageen carar bay kaga tageen ilaa xataa markay dhexda sii maraayaan uu nabigu yidhi calayh salaam ka daba kaca nimanka ayaga ahaa yayna soo noqonin ayagoo intay dib iskugu laabteen yii war maynawal magaaladii madiine qabsanin oon istibaaxays manaysanin yaan iska tegaynaa xamraa lasad markaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam warkii yuu ka daba tegay wuxuu yidhi hal la baxo hataa idinkoo dhaawa ragga dhaawacan baayaa jiitamay oo yidhi ka daba taga markay maqleen bay deena carareen o dhen war nimankan xoogooda weli waa dhisan yahayna dhaafiya yani wax naga maaratay reebanayna ayib baabun idaa fazicuu bileyl haddii habeen dadku argagaxaan <clears throat> madaxdaa la rabaa inay u horbaraaroogaan idaa fazicuu bileyl argagax hadduu dhaco dadka madaxda iyo xilkiiyo mas-uuliyaadka ayaa la rabaa inay markaaba soo qaataan baabuurtoodaoo dhaqaaqaan oo meesha qaybada ka yadha ay soo istaagaan ee afar saac iyo shan saac oo maalinnimuuna indhahaan maxaa dhacay sax maaha fasac baa dhacay daabad baa dhacay oo dadkii baa daad ku dhacay beerihii baa daabad ku dhaceen oo galeen oo burburiyeen maalan cuduraa dhacay safmar ah maalan dhibaataa dhacday waxay ahaataba xariiq iyo gubashaa imaatay waxa ugu horeeya ay soo istaaga waxaa la rabaa ninka madaxda inuu noqdo nabiga alayh salam sidaas waa sala allah alay wasalam xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana xamaad can haabitin can anas radi allahu canhu qaal kaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu axsana naas dadka ninka ugu wanaagsan bu dhinac kasta ka fiiri axsanu naas bu ahaa dadka ugu wanaagsanaa khalqan wa khuluqa akhlaaqdiisa iyo abuurkiisaba wa ajwad annaas tafsiil bilow waa tafsiiray marka ajwad annaas ka dadka ugu deeqsisan bu ahaa sala allah alay wasalam wa ashjac annaas ka dadka ugu geesisan bu ahaa markay ay noqoto cabsi meel laga hadlaayo isagoo cabsi ma aqoonin qaala waqad fazica miaal xayi buu ku siinayaayo tusaaleaho waqad fazica waxaa argagaxay ahlulmadiina reer madiina leedaha habeennimo iyo argagax dhacay waaba ka argagixiyey maxaa soo gala wuxunbaa soo galo cabsi baa yeedhay markii dambana wax weyn maba jirin samicuu waxay maqleen un sawtan qaylay maqleen markaas anigooba dhidka kale usii dhiiray waxaan waxba ka jirin malaga qof intuu iska dhawaaqo inuu mid walba dadka sii dayna dadki waa didayaan wax ka dambeeyana ma garanayaan oo didinayo samicuu sawtan qaala fatalaqaahum nabiyu nabiga calayh salaam baa la kulmay calaa farasin waxaa ku jirta nabigu waa dhaqaaqay meeshii buu tagay qayrada ka yeedha waa soo ogaa waxba inuu jirin markaa saxaabada oo amminkaa socoto issoo diyariso hubkoodii wata yutalaqaahum nabiyu calaa faras sagoo saare ka hor tegey faraskaasoo liabi dalxa uu lahaa curyi leedaa manduub wey wa huwa mutaqalidun sayfa asagoo seefta nabiga calayh salaam jeeri qaarsan oo garabka u suran tahay faqaala wuxuu yidhi lam turaacuu lam turaacuu wax argagaxa oo ku argagaxdaan ma jirto inama argagaxiyo argagaxina wey argagax ma jire cabsi ma jirto anaa soo ogaala soo xaqiijiye taasuu nabi sal l slam waa rasuul اllahi alayhi الsalaaةu wasalaam waxa u hormaray meeshii dhibaatada laga filaayo inay ka dhacdo asagaa ugu hor istaagay hadihi اmas-uuliya xil iyo mas-uuliyad haddaad noqosho wakaa sideeduba waxay dhahaan min dawaafic اcamal اljaad الshucuur bاlmas-uuliya camal haddaad maqasho taya leh oo wax qabad leh haddaad maqasho xaggee ka bilowda ma taqaanaa dareen mas-uuliyo qofki inu horta dareen ku dhaco oo xil uu dareemo markaasaa waxaa imaanaysa camalkii inuu camal tayaysan noqdo oo camal waxqababa noqdo oo ummaddu ay waxqabsato wax noqoto mas-uulka inuu dareen ku jiro yaa ka bilaabataa halkaas ka bilaabataa marka rasuulka alayh salaam fiiri baabun wuxuu ku saabsan yahay marka uma qaala rasul sal slam wuxuu yidhi wajadtuhu baxraa yacni faras buu jeedaa faraska waa bad orodkiisi iyo marka nabiga alayh salaatu wasalam barakiisa ku dhexdeedii baabu man ra'a alcaduwa qofkii cadow arka fanaadaa dhawaaqa biaclaa sawtihi sawtkiisa meesha uu korraysay yaa sabaaxaada ah yaa sabaaxa waxay dhihi jireen cadow inta badan aroor buu dadka geli jiray markaasaa qofkii arkaa cadow soo socda aroornimadii intuu soo hordo wuxuu dhihi jiray warkakacaay waa lagu soo waabariste marka af soomaaliga dee waaware iyo oo iyo waxa tidhahdaba dhibaataa dhacda wey qofka qayliye ee yidhahda yaa sabaaxaa ka waran xataa yusmica annaas ilaa dadka uu ka maqashiiyo waa saxsan yahay waa nadiir waa qof digay xadaana makiy bn ibrahim qaal abarana yaziid bn abi cubayda can salma anahu ahbarahu qaal kharajtu sanadka muxuu ahaa meequ maraya ya labayo toban ka labayo toban ka dhigo mid mukarara jira oo soo dhaafnay ku mukarara jiri mukararka mukararka ma tirsanaysid miya waka ka ay taqriiban waa sidaas alimaam ayni wuxuu leeyahay aani cashar buu le isagu qaal marka waxaa dhici karta mukarar mid soo noqnoqdaa jirta laba jeer soo laabta yaa jira qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay min almadiinati daahida magaalada madiina ayaan ka baxay buu le waa samaan bin akwac oo shujcaanu saxaaba geesi la yaqaano u ahaa halyey ah ninka faraska ku dagaalami iyo samaan bin akwac isku orod bay ahaayeen isku orod markaasa waxaa la siin jiray saddex sahmi dadka ciidanka dabaabaad ku dagaalami oo kale afantariya lama raacin jirin ah, kuwaasoo sa wax la qaybsan jiray kharajtu min almadiinati aan ka baxay daahida anaa u socday xawalqaada xagga yaqaana waa meeshii kayntaheed ee xooluhu ay daaqi jireen dooxadaheed togan la yihahdo waadulcaqiiq iyo waadiga la yihahdo qanaat labadaasaa intay isku daraan bay deen waxay ku shubaan dooxadaasi la yihahdo alghaaba waraa uxud buurta uxud gadaasheeda marka meel waxay aan jirta ximaa oo xoolaha caamka ah iyo lagu dhaqaalayo o lagu ilaaliyo waan arki doonaa cumar hadalkiis xaggaasaan u baxay bui waa aroor waa kalahaad xataa idaa kuntu markaan maraayo bianiyati alghaaba aabo karinta ka sokaysa markaan marayo laiyanii waxaa ila kulmay ulaamun adoon licabdiraxmaan ibni coof uu lahaa qultu waxaan ii wayxaka maabik aminka maxaa ku guurinaayo kukallaysiinaayo inkarme war maxaa dhacay qaala wuxuu yidhi ukhidat waxaa la qaaday liqaaxu nabiyi nabiga calayh salaam haleeladiisi iyo irmaankiisi irmaankii nabiga la qaab cadowbaa qaaday shirdaa qaadday labaatan neef bay ahaayeen qultu waxaani man akhada oo yaa qaaday in badan waxaad arkaysaa nabiga alay salam oo laga hadlaayo gacantiisa wii laga hadlaayo taaratan wa taara wey nabig alay slam mar buu boqol neef oo geela gowracay sala allahu aleh wasalam mar buu boqol neef oo ariga lahaaye kama fii sunan marka hadda xaalad bay ahayd nabigu waa soo maraayeen xoolaha laakiin waxuu ahaa ajwad annaas haddaan soo marray deeqdiisii iyo nabiga alay slam adduunyada suuna waxba dan oga lahayn waa bixin jiray ee rasuulka alay slam xoola waa lahaan jiray man akhada oo yaa qaaday qaala qadafaanu reer qadafaani iyo wafazaaratu reer fazaara cuyeena binu xusni lfazaari yaa hogaaminaya ninkii markii dambe soo islaamay lakin carabta raggooda odayaasha dhibka badnaa ka mid aha ayaa markaa gaaladii ku dhex jiro oo hogaaminaya fasaraqtu markaasaan dhawaaqay buu yidhi shaahidkii waya baabka loo soo baabaystaye aaa sarakhaat saddex dhawaaq baan dhawaaqay asmactu aan maqashiyey maa bayna laabatayha madiina labadeedii gorood inta udhexaysa ay degaleen magaalada madiina qayla aan maqashiiyey baan dhawaaqay yaa sabaaxa warka kacaay waa lagu waabariisteen dhib baa dhacay dareen baa dhacay kaca inta adduunyii magaalo dib oguma noqonine muhimmadiibuu sii gudagala asagiibaaba markaa dagaalka hore utala keligiibu ahaa kulnadirir buu ahaa uma indafactu markaasaan dema asractu waan degdegay sida isagoo la turay oo kale indafactu hal marun baan booday buu yidhi xataa alqaahum gaaladii baan la kulmay fasaariyiintii qadafaaniyiintii walxaal qad akhaduuha geeri ay kiciyeen ay qaateen oy qaadeen fajacaltu waxaan gudagalay arbihim inaan ganaayo oo waaquulu aan leeyahay ana bnu lakwac walyowma yowmu rubac ina akuc baanay anigu salaam bin akuwac walyowm maantuna yowmu rudacin maalintii nuugaha wey maalintii nuugahu dhiban jiray wey laiimka laiimka maalintuu dhiban jiray weeyaan waxaa la yidhi qofka bakhaylnimo meeshuu ka gaadhay gaari buu maanta nala jiraa dhakal lama wato wax dhiiloo watana ma laha martidii baa soo mari safaradii baa soo mari wargeer caanno walis dhiilaan manahadi maxaan igu lisaa yuu dhihi asaga markuu u bahdana wuu furshuqi aku furshuqi ah. markii magaalada uu cidda imaado weel intuu qaado inuu shaw shaw shaw ka siiyo la maqluu diidi intuu galuu dee nafka kusoo furshuquu dee kusoo noqonaya marka la'iin waxaa la yidhaha murudac buu ka wada dadkii intay bakhaylnimo heer ka gaareen haddana ay u keentay bakhaylnimadii inay geela nabiga calayh salaam dhacaan halkaa ka gaaray ah, lannahu qofka shaxiixa ah wuxuu banaysanayaa amwaal annaasi wa dimaahum banaysan bakiilnimada heerkii ka gaadhay wixii dadka iyo indhaha ku taagaya markaasu wuxuu yidhi iska kala celiya ana min alakwac baana in akwac baanahay walyawm maanta yawmu ruduci maalintii buugaha uu dhiman jiray oo dhaxay jiray weeyaan marka leebkii buu tuuli waana ku dhakadhaakoonaya waa ismuujina waana keligiis fastanqadtuhaa buu leeyahay waan ka riday geeli minhum nimankii ayaga geeli o dhan waan ka riday gadaal baan iska mariyey qabla an yashrabuu intayna cabbin biyahay rabeen inay cabbaan xataa orod buu ku dhaafiyey waa ka cabbi waayeen riwaayadan fii saxiixi muslim bu xadiidka isagoo aad u faahfaahsan ayuu ku sugan yahay aad aad ufaafsan markuu ka daba dhaqaaqay geeri bu horta ka reebay markaasuu deena ka daba orday allah waay hub wateen alaab wateen o dhan buu ka reebay waxay wateen culays o dhan iska dhaafeen aroortii waagi markuu beryey buu la kawsaday markaasuu wuxuu gaarsiiyey si u socday amin duhurka markii la gaaray oo biyo inay cabbaan damceen bu haddana kala booday waa waday buur bay ka fuuleen markay buurta fuuleen bu asagana buurtii dhagax weyn oo kasoo horjeeda asagana ku fadhiistay markaasaa wuxuu yidhi ana min alakwac markaasu wuxuu waxay dhaheen waa akwace eh, ma akwaci saaka ha akwaci saaka waa nin doo socda bi ay dheheen markaasa waxay waxaan waaba jinshow ah. marka wuxuu yidhi haddaad haddaad carartaanna orad iga baxsan maysaan haddaan aniga aan ordana ima soo gaaraysaan bu yidhi markaase kuwa waxay dhaheen runtii weeye ninkani waxba yaana raastan aan iskaga cararo nabiga calayh salaam oo miqdaad binu aswad oo farisa uu la socdo saxaabadii la socota amin dambe u yimid maqribkii ceshihii fiidkii gobolka ka dhacay markaas halkaasaa dee naxogow yar oo dagaala ka dhacay oo miqdaad nin buu dilay gaalada ka mid oo faraskiisii isagii markaa nin saxaabada ka mid ahna ayagana way dileen bacd riwaayaat waa baxsadeen marka weli marka waa sii waa kan hadalkii waa sii wataa wuxuu leeyahay faaqbaltu markaasaan soo gadoomay falaqiyanii nabiyu nabiga calayh salaam baa ila kulmay faqultu waxaanan yaa rasuul allah ina alqowma qoomku cidaashun way ooman yihiin wuxuu samaynay wixii alaaba uu ka dhigaba dhagax iyo taallo agdhigi si loogu garto marka culimada alla dadku waa ooman yihin saabsaan u fiijinaya afka biyo mayna saarin wa inii anigu acjaltuhum waan ka dedejiyaa yashrabu inay cabbaan siqyahum cabidooda inay cabbaan oo sharaabka ay wateen ama ceelashay ka cabbaan waan seejiyey fabcad ka dabadir fii irihim raadkooda ciidan ka dabadir ciidan issii faqaala markaasu waa habeen marka gabdhka dhacay faqaala wuxuu yidhi yabna alakwac ina akwacow malagta nimanka waad mulkisa waad ka adkaataye fasjac naftaada u dhimri urfuq nafsak ka adkaatay nimankan ina alqowma haddana qoomkii yuqrawna waa la martiqaadayaa fii qowmin qoomkooda lagu martiqaadaya markii dambe la isku soo laabtay tagay caradiibaa marka horu fogeeyey marka hadda reerkoodii bay tageen oo fakade adigana waawad ka adkaatay oo wixii o dhanoo ka reebtay xaywatayna ka reebtay fasac nafsaka naftaada u dhimri buu nabiga calayh salaatu wasalaam mar dambay ka sheekeynayaan ay leeyihiin markaan tarcidihii tagnay annagoo xagga murux oo baabaanoo dhiganaga tifqaaya yaa neef geelana noo gowracay yuu ka hadlaya mid ayaga kamida sheekeynay annagoo neefkii kor fadhinaa siiye kacday buu yidhi siiye imarkii aadaan malaynay buu yidhi salama welina daba socda inuu yahay markaasaa ka yaacano ka cararay marka saxaabi jaliilu ahaa radia allahu canhu ardaa ahdaa nafsahu fii sabiili naftiisa o dhan ba ilahay waddadiisa yuu bixiyey baabu man qaala khudha waana ibn fulaan ninkii dhahaa qabso iga qabso intuu leebkiisi iyo mxuu qorigiisi wii risariga yidhaahdadeeda ina hebel baana ha yidhaahda ninkaa ka warram tafaakhur iyo faan iyo hadday noqoto ismuujin iyo liyuraa makaana hadday tahay de fii sabiili llahi bay dhaawacaysaa laakiin hadday tahay in tashjiic uu naftiisa dhiiga gelinayo asxaabtiisa gaaladana inhizaam nafsi niyajab iyo moorajab uu ku ridaayo ama bixinaayo waa wax loo baahan yahay sheega sidiisuba ikhlaaskuna qalbigu weeyaan qalbigu ka soo fulaa wa anta adraa binafsika adaa yaqaana marka waxaad ku hadashay laba macnoba uu yeelan karaa hadduu qalbiga uu saamayn ku yeeshay xagga xun waa xumaan karaa faan iyo ismuujin iyo taskiyatu nafsi iyo hadday tahay haddayse tahay alxarbu khudca iyo dagaalkii arrimihii looga baahnaa in ciidanka la abaabulo la guraabiyo qofka uu isgeesigeliyo cadowga uu cabsigeliyo waa matlab mashruuc loo baahanya wey wa qaala salama salaam bin akwac wuxuu yidhi kudhaa qabso waana ibnu akwac baan ahay intuu rido markuu rido lookaba hadalkaasuu raacinaya ibnu akwac baan ahay <clears throat> qaala xadaanaa cubaydullaahi can israa'iil can abi isxaaq isabaaci qaala sa'ala rajulu lbara ninbaa bara bnu caazib radi allah canhu wuxuu su'aalay su'aalo faqaala ku yidhi ya abaa cumaarata abaa cumaarow waa bara kuyadiis awallaytu ma jeysateenoo ma cararteen yowma xunayn maalintii xunayn qaala bara wuxuu yii waana asbac anoo maqlaaya waana asbac qofka watana abu isxaaq wey waxaa wey ninka la yidhaahdo abu isxaaq isbeici wuxuu leeyahy anoo maqli wuu jawaabay wuxuu ugu jawaabay amara rasuulu llahi sala allah alay aslam rasuulka ilaahay lam yuwallii yowmaidin maalinta ma jeedsanin kaana abu sufyaan wuxuu ahaa binu xaariin aakhidan kii ku dheganoo haya bicinaani baqlatihi baqashii nabiga calayh salaam keenaheedii xakamaheedii buu hayaa siay nabiga oola talaarin oo cadowa oola gelin falama qashiyahu lmushrikuun markay mushrikiinta nabiga alah salam meeshuu jooga ku soo aruureen nazala wuu ka degay baqashii nabiga calayh salaam fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay ana nabiyu laa kadib ana nabi baan ahay been ma sheegaayo ana mina cabdilmualib ina cabdilmualibna waan ahay somaaragti ana khudha waana ibnu fulan bay lamidta ina cabdilmualib baan ahay shujaacadiisuu nabigu muujiyey calayhi salaatu wasalaam qaala famaa ruya lama arkin min annaasi dadka xaggiisa yoomayd maalintaasi ashadu minhu qof ka daran rasuulka calah salaam qof ka horeeya oo ka miqdaamsan oo cadowa qaabididiisiiy kahortagiisa oga khatar ma jirin rasuulka alayh isalaatu wasalaam cadow dan ma lahayn bacdu wuxuu ku saabsan yahay idaa nazla alcaduwu calaa xukmi rajulin cadowgu hadduu ku dego calaa xukmi rajulin nin xukunkii hadduu ku dego oo ay dhahaan ninkaas cadowgii baa la qabtay waa la gabagabeeyey maxaa lagu xukumi ayagiibaa waxay dhaheen hebel wuxuunagu xukumaan raalli u nahay see la yeelayaa yunafidu ida ajaasahu اlimaamu jawaabtu taas jawaabu idaa yunafadu waa la fulin ida ajaasahu اlimaam imaamkii iyo hogaamiyihii muslimiinta hadduu ogolaado xukunka qofka asagaa warkiisii waa la furin karaa waa la furin karaa waxaa markaa idaa nasala alcaduw calaa xukmi rajul nin bay raalli kaga noqdeen oy dheen waxaan adaa xaakim kaa dhiganay marka qofka la yidhaahdo muxakamka oo labada qof ay ku xukuntamaan waxaa shardiga ah ridal darafayn labada daraf qolabana hebel baa ku goonaa qolada kalena waa inay ku waafaqdo oo raalli ku noqdaan markaasaa xukunkiisi uu munafad noqdoo la furin qaala xadaana sulaymaan binu xarbi qaala xadaana shacbu shucbat xajaaj an sacd sacd bn ibraahim can abi umaamata huwa bnu sahl bnu xunayf abu umaama suday bnu cijlaan baa mashhuura laakiin mid kalena waa waa kan oo abu umaamata ibnu sahl wasmuhu ascad ascad ibnu sahl baa la dhahaa abu umaamahan ascad ibnu sahl radi allahu canhu can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala lamaa nazalat markay soo degtay lamaa nazalat banu qurayda nimankii reer banu qurayda ahaa acdaada islaamka ahaa maalintii muslimiinta cadow oo dhan uu iskugu imaaday ooga baxay heshiiskii laisku ogaa shirqoolkii ka qayb noqday kadib deena guryahooda ayagoo ku haray oo laga kala tegey weerarka lagu qaaday lamaa nazalat banu qurayda markii weerarka lagu qabtay ay cadhaadeen waxay yidhaahdeen waxaan ku xukunka sacad baan raalli ku nahay lamaa naزlat banuu quraydaad calىa xukmi sacdin sacad xukunkiisa markay ku dageen ay ku raadli noqdeen huwa sacadkuna ibnu mucaad weeyaane bacaa rasuulu lahi sala اla alيه wasalam sacad baan inuu waa sayid ows sayid ows wuxuu aha sacad binu mucaad khasraj qowska la yihahdo reer ansaareedna wuxuu aha sacad binu cubaada nimanka reer khasraj la yidhaahdo bani qaynuqaac bay xaliif ahaayeen ay gaashaan busan jireen yuhuuddaas banu quraydahan iyo banu awskuna waxoog taxaalufa ka dhexayn jiray odaygii markaa waxay dhaheen aan ka tirsanaan jirray xukunkiisaan raalli ku nahay bacaa rasuulu lahi sala alla alay wasalam baa deena diray oo yidhi sacad ha loo yeero waaba dhaawacoo dadka meesha jooga kumami jiro qaswatulaxzaab oo sharqoolkiisa ayaganba ay qayb ku lahaayeen yuu ku dhaawacmay wa kaana qariiban minhu waase u dhowaayoo banu quraydadan oo duleedka magaalada madiine wey masjidka nabigu dhex jiifaa sacadoo dhaawacah fa jaaa calaa ximaar dameer buu ku yimi lasoo saaran waa la keenay falamaa danaa markuu soo dhowaaday qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi quumuu u istaaga ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga ixtiraaman lahu ayaa loo jeedaa u istaaga ka dejiya dameerku baciid wey looma jeedo intaas dad badan u istaagi mahayaan ee waxaa laga hadlayaa nin qiimo badan oo sharaf badan buu ahaa waaba ninkii markuu dhintayna ihtaza carshu raxmaani lahu carshu raxmaan baa ilahay ramaan carshihiisa u gergeeday marka xukunkiisii xukunkaa la iswaafaqeen qumuu ilaa sayidikum soo dhaweeye weyaan oo ninkan u istaaga waxba dhibaatana ma laha haddii tacdiim iyo in darajo kale oo una lahayn iyo eh, wax keeni kara caqiidada eh, dhaawici kara oo inaad asaga u malayso inuu dur iyo nafci iyo arrimo noocaasoo kale lama ogolo tacdiim baa la yidhahda laakiin ixtiraam dhibaato male waana soo aroortay bacd ariwaayaat inuu rasuulka calayh salaam u istaagay saxaabadiisa iyo gabadhiisa faadumo iyo fajaa waa yimid ninkii fajalasa wuxuu fadhiistay ilaa rasuulilah nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu ag fadhiistay faqaala lahu nabigaa wuxuu ku yidhi ina haaulaai nimankan yahuuddaymaa xunayna soo fiirinaaye nazaluu waxay ku dageen calaa xukmika xukunkaadi nimanka yahuudda ah adow aad iyo aad u xun bay ahaayeen waxay ku dageen adiga xukunkaada oo waxay dhaheen si aad uxun u xukumaan diyaar u nahay qaala wuxuu yidhi fa innii axkumu waxaan xukumi an tuqtala in la dilo almuqaatila inta dagaalyahanka ee ciidanka ee gaashaanqaadka in la laayo waan tusmaa in la qafaashaa duriya haweenkii carruurtan inaan qafaalanno on qaybsanno xukunkayga kaasuu yidhi xukun intaa ka hooseeya mayna mudnayn walidaalika qaal nabigu wuxuu yihi laqad xakamta waxaad ku xukuntay fiihim gaaladan bixukmi lmaliki allaha boqora xukunkiisii fowqa sabci samaawaat ayaad waafaqday baa lihi sacdow ah. marka labada ayadaba raalli bay ku noqdeen kol haddii labada khasmaynkaa muxakamka raalli ku noqdaan khalaas xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa raddun cala alkhawaariji khawaarijtii inkiray ataxkiim calaa cali cali ku inkiray cali bin abi aalib markuu laba nin diray oo yidhi labadiinan baan arrintain ii dhiibnay noo kala dabqaada mucaawiya aniga waa kii dhihi jiray in alxukm ila lilah ha xukunka ilahi baa iskale nin bini aadama xukun ku dhiibatay wabad gaalowday waan kaa baxnay waa kay la imaadeen ilan fahamka shareecada waa muhim fahmu shareeca waa muhim fahmu shareecana waxaa weeyaan wifqa maa fahima bihi salafu saalix baa la rabaa sidii saxaabada iyo taabiciinti iyo atbaacdu ay urfahmeen ayaa la rabaa ee fahan adiga aad iska qaaratay maaha wi alla wixii fahana qofku asaga jeerkiisa kala yimaada oo khilaafsan fahamkii salafka mardud wey waa la turaya marka qur-aankii baa iga buuxdaa fabacau akama min ahlihi waxakama min ahliha marka tiinayda maaratay yaa lagu qabsaday oo cabdullah bin cabas waa kinti loo diray oo intaasoo nusuusa ku dul akriyey Ah, yaxkumu bihida waa cadlintii ayaa ka mid a ah. marka ayagana waa lagu radinayaayo waa kan rasuulka calayh salaam xukunka wuxuu ku wareejiyey sacad bin mucaadu ku wareejiyey maxaad dhehaysaa marka baabu qatli asiiri qofka lasoo qafaashay oo la dilo wa qatli sabri qofka maxbuuska oo la dilo sabri waa maxbuuska la yihahdaa almasjuun sabru waa asijin haddii loo arko maslaxada wey isagoo intii la qabta lasii daayo waa la arkay isagoo intii la qabta la dilayna waa sugan tahay maa ra'aahu اlimaamu wey wuxuu hadda u arko maslaxo wey madaxda qaala xadaana ismaaciil ibn abi ways qaala xadaanii malik ibn anas an ibn shihaab zuhri can anas ibn malik radi allahu canhu ana rasul lah sal slam dakhala caama alfatxi sanadkii maka la furtay wuxuu nabiga soo galay maka wa calaa ra'sii madaxiisuna ay ku jiro almiqfar koofiyad koofiyad biraad isagoo madax kula jira ayuu maka soo galay in maka la geli karo wixii qofka cumro iyo xaj midna u u soconin ayaa laga qaadanaya wakaa nabiga cumrana kuma jirin xajna kuma jirin bidaliil madaxiisaa daliil rasuulka calayh isalaatu wasalaam qofka cibaadada xaj ku jira cumrana madaxa inuu dilo lama raba raggaa falamaa nazacahu markuu koofiyadii iska siido oo u fadhiistay jaaa rajulu nin baa u yimid ordaaya faqaala wuxuu yidhi ina ibnu khaal cabdullaahi bn abi khadal ninki dhihi jiray ibn khadal dhihi jiray mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay waa gaal buu ahaa gaalada xun kamida biastaari alkacba kacbada maradeediibuu ku dhegan yahay kacbada asl bay leedahayoo kiswa ay leedahay kiswa waa la dadi jiray maradii kacbadu ku dhegan yahay si lagu badbaadiyo maxaan fallaa faqaala nabig wuxuu yidhi uqtiluu dila marka horeu nabigu baaq sii bixiyey oo yidhi hebel iyo hebel haddaad arataan fi lxilli waalxaram hala dilo markaasuu deere kacbadu ku dhegay kacbadii bay ka shakeen saxaabada war xilligii iyo xaramkii caamka ahaa ninka kacbadii albaabkii buu taagan yahay meeshan ma ku tegi karaa nabiga alay slam wuxuu yidhi uqtuluuh xilligii loo baneeyey yuu ku soo beegmay rasuulka alay salaam inuu maka ku dagaalamo ka hor iyo kadib midna lama ogolaanin maka dagaal laga rido nin kale isagaana wuxuu mutaystay in meesha ayadaa dhiiggiisa lagu banaysa lagu dilo wuu mutaystay kow horta muslim gaaloobay waawaan murtad buu ahaa laba nin wuxuu ahaa dilay nin muslimah oo saxaabi ah u shaqayn jiray waa kii madaxa bushaaqayoo dilay intuu safaraysilaadeen uu yidhi waa yar saaxane wargigaana ii qalxoogo cuntada isku soo diyaari neefka siduu xidhan baarkay war maxaa dhacay madaxuu ku dhintay waa dilayba nin saxaabigu dilay saddex markuu ridoobay oo maka tegayna cay iyo afxumo ayaa laga fadhin waayey laba gabdhood oo heesaana uu samaystay oo cayda soo dira intaasoo ijraamu la yimid saas darteed maanta lagu barin maayo laguma baadin maayo waa la diray nacam baabu wuxuu ku saabsan yahay hal yastasiru rajulu hal yastasiru ma isqafaali arajulu ninku yani hal yastasiru wuxuu ka wadaa hal yatlub an yajcala nafsahu asiiran qofku ma dalbi karaa naftiisa inuu ka dhigo asiirda kafaashay oo u hogaansamo oo isdhiibo yidhaahdo halay kafaasho meeshaan dagaalami lahaa gacantan waan isdhiibi adowgi la wareegaan hay kafaashaanee arrintaa ma dhici karta wamanna waa uu ku saabsan yahay lam yastaasir aan isqafaalin oo kafaalashada aan dalbinan oo garaanin oo diidan oo yidhaahda halkaa dhaafi maayo ama idila ama idaaya qofkii yidhahda isaguna waa dhacday waman rakaca qof tukaday ragcatayn laba ragcadood cinda marka la dilaayo ayaduna waa ku saabsan yaha baabka saddex qaybood buu ka saabsan yaha baabka oo qof intii la qabtay hoggaansamo oo yidhi ka raacay waxbaan xarbimo dagaalamin iyo qof yidhi halkaa la idhaafin maayo oo ku dhintay sidii lagu dilay iyo qof intii la qafaashay kadib deedna xukunkii dilkahaa u soo baxayo waa lagu dili yidhi yidhi intayna idili bal aan tukade idaaya saddexdaba inay dhacday oo wax jira ay yihiin قال xadثna أbو اليمان الحكم بن ناaفع قال أخبرna شعyب بن أbي حمزة عن الزهري قال أخبرna cمر بن أbي سفyان بن أسيد بن jاaryة الثقفي وهuوa xليف من بني زهرة ayuu ka tirsanaaye وkاana min أصحاabi أbي هurayرa abu هurayra أصxaabtiisana waa kamid ahaaye ardayda laga yaaba أن أbا هurayرaةa رaضي الله عanهu قاala wuxuu yidhi bacaثa رasuul الlahi صل ل sلم nabigaa wuxuu diray caشhaرaةa rahtin koox toban ah sariyatan ilaala ah caynan xogta gaalada soo ogaada ayn jaajuuskaaaan layidhahdaa soo ogaada xogta gaala toban nin buu diray oo yidhi bal wax soo ogaada cadowga meeshu naga jiro iyo xaalkoodii wa calayhim wuxuu amiir ooga dhigay caasim binu haabit alansaari saxaabigaasu amiir ooga dhigay jadda caasim binu cumar bn khaaab cumar binu khaaab wiil uu dhalo caasim la yidhaahdo awogiis wey xaggee liummi xagga hooyada hooyadiisba yuu dhalay awogu ahaa aggaas awo uga yahay hooyadiiba marka min xagga min xayu um weeyaan waqiila khaala abtigiis waa la yidhi fadalaquu way tageen laakiin hadda siuka jaddu wey tobankaasaa tagay oo caasimu madax ka yahay faindalaquu waa tageen xataa idaa kaanuu markay marayaan min hadaa meel hadaa la yidhaahdo wa huwa hadaaduna bayna cusfaana wa maka cusfaan iyo maka aminka cusfaan sidii bay magacii u leedahay oo tabeelooyinka iyo wax dhawr ku qoraya markii maka madiin dhexdooda safarta lagu yahay cusfaan waa meel aminka jirta wey wa makata maka halkaas ku taallaa dukiruu waxaa loo sheegay lixayi markay meeshaa marayaan yaa warkii warkoodii la ogaaday niman baa loo gudboona yidhi niman meeshan socdaan aragnay oo arrintaas u socdo dukri waxaa loo sheegay lixayin qabiil min hudaynin reer hudayna yuqaalu lahum la yidhaahdo banulixyaan hoos markii loo sii dego banulixyaan ka sii ah fanafaruu lahum waxay u bixiyeen qariiban wax ku dhow min miatay rajulin laba boqol oo nin kulluhum dhammaantoodba raamin shiishyahana laba boqol oo shiishyahan toban nin baa loo diraya waa toban nin laba boqol bay usoo direen fakhtasuu waxay soo raaceen aahaarahum reedkoodii bay soo qaadeen xataa wajaduu ilaa ka heleen maakalahum makaanu cunkoodii meelay wax ku cuneen tamra timira ku cuneen meelay timir ku cuneen oo tasawaduuha ka soo sahay qaateen timirta min almadiinati madiina timiray ka soo qaateen meelay ku yar cuneen ayay soo kor istaageen ay ka dhaqaaqeen saxaabadii gaaladu soo bartay faqaaluu waxay dhaheen gaaladu haadaa tamru yadhib lafti baa meesha taalla waa la garan timirta waa isku nooc maaha dadka yaqaana way kala garanayaan madiina timirteeda timiraha kale way kala yihiin waa timirtii yarib yarib almadiina la dhihi jiray fakhtasaw aahaarahum raadkoodii ba haddana soo qaadeen waa daba socdeen falamaa ra'aahum caasim caasim baa wuxuu arkay hogaamiyihii tobanka watay waa asxaaba asxaabtiisii markay arkeen gaaladii inay ku soo dhow yihiin lajaw waxay u carareen ama lajaw ay ku dhuunteen oo ay galeen ilaa fadfadin meel taaga meel yar taagahoo yar burahaanahoo aad usii dheereenoo meelaha taagaga yar kudubuurta la yidhaahdo halkaasay fureen marka gaaladii markaa maxay sameeyeen waa axaada bihim lqowm qowmkii iyo gaaladiina waa isku wareejiyeen iswarkay ka qabteen saasay isku wareejiyeen buurtanay saaran yihin waa la arkaa fa qaaluu lahum waxay ku dhaheen way la hadleen inziluu ka soo daga meeshan waacaduunaa noo dhiiba biaydiikum gacmihiinna walakum ulcahdu ballan iyo walmiihaaqu heshiis ballan lagu adkeeyey dhaar lagu adkeeyey ayaan inii galaynaa oo inii qaadnay walaa naqtulukum walaa naqtulukum ina dili mayno minkum idinka inama dilayno axadda qof inaga midana dili mayno ballan baan inii qaadaynaa inaan qof ina dilaynin isku kaani dhiiba kaalaya asiir waa la qafaashay gacanta la waaya laakiin ina isdhiban baa la rabaa intaana la dilin faqaala caasim bnu haabit caasim markiiba go-aan buu qaatay ninkii tobanka madaxda u ahaa wuxuu yidhi amiiru sariya ninkii ilaalada amiirka u ahaa ama ana anigu fa wallahi baan ku dhaartae laa anzilu inaanan degaynin alyawma maanta fii dimmati kaafirin gaal cahdigiis iyo ballantii inaanan ku degaynin oon tarrun u maleeyo aanan ka yeelan oon degaynin halkaasun baa laguu dili mooyeene gaal isku dhibi maayo markaasuu ilaahay baryo wuxuu yidhi allahuma bal goodoona goodoon wey meeshaa la joogaa wax maarata dada wax ka gaadhsiin malaha adowbaa haysta nabi moxamed calayh salaatu wasalaam baa soo diray muhimmad u soo diray warkoodii muxuu ku sugan yahay buu leeyahay markaasuu deena ilaahay subxaana wa tacala baaq u diray rabbibaas arrintoo dhan la socday og oo malkul jibriilna heegan weeye nabi maxamedna mar kale loo diraya allahuma allow akhbir u sheeg cannaa xagga anaga naga gaarsii nabiyaka nabiga nabi muxamed ah calayhi salaam na soo diray inaan maaratay meeshaasi ku godoonoodano qabtay nabigaana inaga gaarsiin warkii baa loo sheegay faramuuhum binabli markaasi gaaladu leeb markay la kari waayey yay leeb la dhaceen saxaabadii leeb bay ku gareen saxaabada lala dhacaya faqatluu waxay dileen caasiman caasim fii sabcatin toddoba uu ku jiro caasim iyo toddoba uu ku jiro meeshii bay ku dhinteen ku shahiideen meeqaa soo hadhay saddex fa nazala ilayhim waxaa u degay oo warkoodii qaatay alaaatu rahdin koox saddex ah bilcahdi ballan iyo walmiihaaqi ballan la adkeeyey ayay ku degeen way dhaheen ballantaa iyo cahdigaasi manoo qaasa inaynu waxba nayeelin haa soo degaan minhum waxaa ka mida ah khubayb baa ka mida ah, khubayb alansaari khubayb ibnu adiy khubayb ibnu cadiy alawsi alansaari radia allahu canhu waardaa aws buu ahaa wa ibnu iyo ina dahina wasmahu zayd zayd ibnu dahinat albayaadi asaguna waa saxaabi jaliil ansaariya wa aakhara iyo nin kale ama rajulun aakhar nin kale rajulkaa kalena cabdullaahi ibnu aariq baa dhihi jir cabdullaahi ibnu aariq albalawi isaguna radi allahu canhu saxaabi weyaan saddexdoodu waa ansaar badriyiinah ansaar badriyiin wey rajulun aakha cabdullahi ibnu taariq albalawi wey ayib saddexdaasaa gacanta lagu dhigay oo gaaladu ay makansadeen falama istamkaruu markay makansadeen oo gacanta ku dhigeen minhum saxaabadii atlaquu markiiba waxay furfurteen awtaara qisiyihim qaansooyinkooda xarkihi adadkaa ee ku xidhnaa yay furfurteen oo fawhiquuhu markaasi markiiba figeeyeen oo xidhxidheen markiiba gacmaha laga jaabeeye laga xihay faqaala arajulu aaliu ninkii saddexaad baa markuu arkay xarkaha lagu soo watay lagu xidhxidhaayo ninkii saddexaad ee cabdullahi bnu daariq radi allahu canhu baa wuxuu yidhi haadaa xirxidhidani awalulqadari ballanka bax midda ugu horraysa wey heshiiskeenna kuma jirin diba ballanka ka baxdeen wallaahi baan ku dhaartay inaan la asxabuku inan raacin wallahi inay saaxiibayno ina raacaynin ina lii waxaa ii sugnaaday fii haaulaa'i kuwan la uswatun dayasho yuriidu wuxuu ola jeedaa alqatla kuwii la dilay kuwan la laaya asxaabtaydaa kuwan aan ku dayan wadadooda raaci mooyeene ina raaci maayo markaasi fajaruuhu jiijiibeen oo wacaalajuuhu ay maslaxeen maslaxo iyo mucaalaja iyo walhadal iyo waxbay ku dadayeen inay ibsadaan bay rabaan maxa ka qaataradhow rag baa u walwal cunsareeye makaa ay ka gadan rabaan oo raggooda lagu laayay beder saddexdana waa badliyiin wacaalajuu calaa an yasxabahu inuu raaco faadaa waa ka diiday ma jirtuu yidhi faqataluu markaasi halkii ku dileen kii way reebeen fainalaquu waxay la tageen bikhubaybi khubayb wibnudainata iyo ibna daina zayd ibnu daina xataa baacuuma waxay ka gateen bimakata maka bacda waqcati badrin dagaalkii badar ee reer maka toddobaatan laga dilay kadib bayna ahayd oo gaaladiibaa oohintii iyo dhibaatadii iyo kutaalladii wixii ka dhintay ayayba meesha la fadhiyaanba fabtaaca waxaa gatay khubayba khubayb bayn alxaari ibnu caamir ibnu nawfil ibnu cabdimanaaf ayaa gatay oo iibsaday sababtan waxaa weeyaan oy nimankaa ninkaa u gateen wa kaana khubeyba wuxuu ah uga qatala kii dilay alxaaris ibnu caamir iyo badar maalintii badar gacantiisa wuxuu ku dilay xaaris ibnu caamirkan carruurtiisa carrada ka badan ayaa markaas dee iibsadeen ee waxay dhaheen abbahana ku araraynaa annagaa gadanayna way gateen falabayta wuu nagaaday khubeybu khubeyb cinda maktooda asiiran xaal waba la qafaashay ilaa isagaa eh, eh, eh, yani waa kii ogolaaday in la qaato kuwii caasimna waa diiday baabka marka turjumada intaasay aggaas ka waafaqsantahay faahbaranii ubaydlahi ibnu iyaad cubaydullaahi ibnu ciyaad baa ii warramay ana binta alxaari nimankii maxaariaha ee aabbahood la dilay khibood u xidhnaa gabadh uu dhalay xaarikaas akhbaratu waxay u warrantay cubaydullaahi ibnu ciyaad u warrantay waa dambe annahum ayagu xiina ijtamacuu markay soo kulmeen istacaara minhaa muusa wuu xidhan yahay bilihii wuxuu ku hagaaga ashhurulxurumkii buu ku hagaagay ashhuruxurumka hana dhaafee oo xurmayn jira ayaguba inkastoo ay nasi ku sameeyeen isbedeleen marka maalmihii markii bilihii dhammaatay yay iskugu imaadeen maalinta la dili lahaa ee xaramka inti laga bixiye la dili lahaa marka maalinta maalintii wayan la yidhi ayuu yidhi kolba waad dhimanaysaa bal isnadiifi ijtamacuu istacaara wuxuu ergistay oo caariyaystay minhaa gabadhii ina xaariideeda uu ku xidhnaa agteeda muusan sakiin iyo mandiil mandiil buu yidhi si yastaxidu biha watniha hoose iskaga xiro faacaarat markaasay caariyeysay hoobay tiri makiiladan ama sakiintan ama muxuuha waa baal toori ahaana oo ololaysa wayaan timaha iskaga jari jiray faakada wuxuu qabtay ayadoo tooradii gacanta ugu jirto akhada ibnan lii bay leedahay gabadhi wiilaan dhalay baa wuxuu qabtay aggiisi xaggiisii u dhaqaaqay wa ana kaafila anna waan halmaansanaaoo waan ka yar maqnaayo meel kalaan jiray xiina ataahu markuu u tegey qalbigay waa ka maqnaaba markaasaan arkay un isagoo gacanta ku haya qaalat waxay tihi fawajadtu waxaana ilmihii dhaqaaqay mujlisahu makaanu fadhigiisa calaa faqiihi xalay tahay meesha wiilka uu ku fadhiyo waaba khubeyb dhabtiisaba khubeybna hadda la gawrici rabaa oo midiyihii loo soofaystay gacanta waxa u soo galay oo dhabta ugu jira wiilka ayana ay qolada gawrici jirdoonto ay maarata ay dhaleen gacantiisana baaltooroo xiiraysa ayuu ku haystaa markaas walmuusa biyadihi tooridiina gacanta ayaa u jirtaa fafaictu markaasa argagaxay bay leedahay hooyo waad garanaysaa hadda ilmaheedi meel khatara gacanta u galay fafaictu waa argagaxay fascatan argagax aan qarsanba waaye carafahaa u gartay khubeebun khubeeb fii wejhi wejigeeda uu ka gartay mana hadli karto xagga u orod indhaha taag naxdintii buu ka arkay faqaala wuxuu yihi takshiina ma waxaad ka baqaysaa an aqtulahu inaan ilmahan yaray sabiga ee saqiirka inaan dilo miyaad ka baqaysaa maa kuntu miihi liafcala dalika waxaa mid sameeya gulnimada annaga muslim haddaan nahay ma naqaano inaan dib ugu laabano caruur iyo haween iyo dadka makasta ah rag baan ishaynaaye waxa shaqadaanada annaga ma aha nanoomana ogolo arrintaasi waa nanaga nahiyey wallaahi bay leedahay gabadhaasi maan ra'ytu ma arkin asigan qof la qafaashay qadun weligii khayra ka fiican oo ka khayr badan min khubaybi khubeyb karaamaadkiisiibay marka sheegtay wallaahi baan ku dhaartay laqad wajadtu waxaan helay yowman maalin yaakulu asagoo cunaaya min qidfi cirabin rucub cinab ah fii yadii gacantiisana ay ku jirto wainuu lamawaaun asagoo xerxiran fi xadiidi bira ku xirxiran oo gamaha ku xirxiran asagoo gacanta ku haysa rucub timirah wamaa bimakata min samar makana miro maba laheenba dhulkaa saxrayaan beer iyo timir waxba aan lahayn baed madiina loo heli jiro timir loo doonin jira rucub wuxuu iska haystaa cinaba oo iska cunaya wa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay inahu la risqun waa risqi min allahi xagga alla oga yimid rasaqahu allah ku masruufay khubeeban khubeeb ayay dhihi jirtay falama kharajuu min alxarami xaramka xuduudiisii markay ka bixiyeen liyaqtuluuhu inay dilaan darteed fi xilli xilliga oo xaramka ka baxsan ku dilaan qaala lahum xubabun wuxuu ku yidhi daruunii iga taga arkacan tukada ragcatayn laba ragcadoode liannahu qariibu ahdin fii rabbii wey rabbigii hadda u dhow yahay sala allah aleh wasalam hadduu dhiman doona subxaana wa hadduu rabbi maarata la kulmi doonaa waa dhiman doonaa daruunii arkac ragcatayn rabbi subxaana wa aan laba ragcadood tukadeen waa ilahi lagu dhawaadaan salaaddaa ugu muhimsanad uma qaala wuxuu yidhi markuu laba ragcadood tukaday lowlaa an tadunuu inaad u malaysaan haddaana ka baqayn ana maa bi inuu igu sugan yahay jazacun argagax la dhawaltaa waa dheeraysan lahaa buyudi haddaad salaada dheeraysto ajruba iisii kordhilaya hawaab ee waxaan ka baqayaa inaad tirahdaan salaada ku carraya argagax baa haya ayaan ka baqayaa buyudi geesnimada fiiri markaasuu habaaray habaar ku reebay wuxuuyihi allahuma allow axsiihim koob cadadan tiradooda tiradooda ilaahu kooba halaag waqtulhum bedada riwaayo kale hal hal ilaa u dil mutafariqiin bidadan gabaygana waa dhaafa wuxuu walastu ubaali gabadheer bu labada bayd baa laga sheegaa walastu ma yihi ubaali mid u aaba yeelaya xiina uqtalu kol haddii lay dilaya musliman xaalan ahay mid alla u hogaansamay oo muslima u aaba yeeli maayo danaka ma yihi calaa ayi shiqin wa fii riwaayati calaa ayi janbin dhinac alla dhinacii kaana u ahaado masracii makaanu nagadkayga lilahi ilahay dartiina laii lagdaayo diin iyo alla dartii haddii aan u dhimanaayo dhinac alla dhinacii laii legdo ee la ii saaxiyo wax danoon ka leeyahay male kol haddaan ilaahay dartii la idilaayo wadaalika arrinkaasna iyo dilka la idilaayana fii daatiililaahi ilaahay wejigii yaalla dartii weeyaan ama fii daatililahi ilahay dartii weeyaan ama maaragtay arrintaydu fii daatililahi fii wajhillaahi ilaahay wejigiisii iyo dalaba hawaabihi mardaatihi ilahay adalbaayo weeyaan wain yashaa hadduu alla doonana yubaarik wuxuu barakayn karaa calaa awsaali shilmin xubno kala baxood mumazacin la googooyey awsaashu waa xubnaha meesha kala baxa ah awsaal jamcu waslin ayaa la yidhaahdaa shirwigu waa xubinta marka xubno kala baxooda la kala jarjaray oo cadcad loo googooyey yuu hadduu ilaahay raba subxaanau wa tacaala barakayn karaa waxba ilahay qudradiisa kuma aha faqatalahu ibnuxaari baa dilay ibnu xaari baa dilaa mid baa dilay fa kaana xubayb wuxuu ahaa huwa sanna mid jideeyey aragcatayn laba ragcadood in la tukado likulli imri'in muslimin qof kasta oo muslimoo qutila lagu dilaayo sabran xabis ninka u jideeyey labada ragcadood buu ahaa wa aqarahu rasuulu calayh salaam warkii waa gaaray nabigu waa qiray fastajaaba allahu ilaahay waa ka ajiibay saxaabigii caasim ahaa ee tobanka madaxda u ahaayee marka horeba la dilay markii uu intuuna dhimaanin buu isaguna ilaahay baryey cadowan inay gataan bay rabeen hadday in isagoo nool ay geeyaan ay ku guuldaraysteen inay madaxiisii wax qaadaan oo ay dhahaan waaka ninkii waa soo dilay oo raggii uu ka laayay beder ay deenaxoogo halkaasi ku farxaan ayay rabaan asagan ilahay buu barya wuxuu ilaahu cadowa jirkayga iyagana gacan ku dhigin iyaganay qaadanin saasuu ilahay ka baryey faistajaaba allahu licaasim caasim dee ilahay waa ka ajiibay bnu haabitin yowma usiiba maalintii la asiibay ducadiisii faubira nabiyu ducadii hore laah gaarsiina waa laga aqbalay ilahu jirkeyga iyo reecadu usoo dhawaa labadaba laga aqbalay faabara nabiyu nabiga ala slam wuxuu u sheegay asxaabahu asxaabtiisii khabarahum khabarkoodii iyo wamaa usiibuu sidii loo isaabatihim dhibkii gaaay iyo wii gaaay iyo inay meesha ku shahideen raggaha raggana la qabsaday warkii nabiga iyo markiiba ilahi waa gaarsiiyey subxana wa tacaala faistajaaba allah markaa wabacaa naasun dad baa waxay soo direen min kufaari quraysh gaaladii quraysha ilaa caasim caasim bay u soo direen ciidan xiina xudiuu markii loo sheegay annahu qutila in la dilay markii loo sheegay niman reer quraysheed oo raggooda la laayay bader lagu laayay dad bay soo direen liyuutuu inay soo gooyaan bishayin wax oo minhu caasim a jirkiisa kamid ahoo yucraf lagu garto wax jirkiisa kamidoo lagu garto madaxiisa oo kale iyo soo gooyaa layidhi si aan u ogaano inay warkaan run u yahay wa kaana wuxuu ahaa qad qutila kiqatala kii uu dilay rajula nin buu dilay se waxay saa ugu maaratay raadinayaan min cudamaa'ihim quraysh odayaasheeda iyo madaxdooda kamid a ah yowma badri maalintii bader fa bucita calaa caasim haddii caasim loo soo diray ciidankaasi inay soo gooyaan rabo xag allah isagana waxaa looga soo diray milu dullati waxaa daruur mooda daruur oo min adabari shiniah daruur shini ah unba ku dalabsatay faxamatu markaase waxay ka ilaalaysay min rasuulihim dadkii la soo diray nin allaa ninka usoo dhawaado dhag bay ka siinaysa wax usoo dhawaadaana waaye falam yaqdiruu mayna karin calaa an yaqdacuu inay gooyaan min laxmi hilibkiisa shayan wax inay ka gooyaan way kari waayeen juluudu rabbik ah, wama yaclamu juluuda rabbika lahu junuuddaas ilahay soo diray subxaana watacaala ku ilaaliyey wax gooyo oo taabtaan la waayey wa min karaamaati alawliyaa ayay ka mid tahay baabun fakaakil asiiri qofka la qafaasho oo lasoo furto muslimiinta haddii qof laga qafaasho naf iyo maal wixii lagu bixin karo waa in lasoo adi gaalada dad laga haya lagu furto oo la ordaftiina qabso dadkaanu noo soo haddii xoolo tahay xeelad hadday tahay fiihi waxaa ku sugan can muusa can abi sa xadiid laga wariyey abi muusa alashcari radi allahu canhu قال xdثna qتyبة بن سعيidi qال xadثna جرير جرير بن عبدالحميد الdبي عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شقيق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قاal qاala رasuل الlah صل سلم wuxuu yidhi فk الcاaniية qofka la qafaashay soo furta yani wxuula jeeda caani alasiir qofka la qafaashay inahuna cawaanu cindakum kdhii jiri وaطcimuu quuriya aljaayac qofka gaajaysana quuriya wacuudu اlmariida qofka jirana booqda saddex xuquuq oo la isku leeyahay weeye muslimiinta isku leeyihiin qof hadduu xidhan yahay oo dulmi lagu haysto oo qadaalan yahay hala soo furto qofka gaajaysan hala ogaado hala quudiyo ka jirana hala booqdo xadaana axmed bin yunasin qaal xadaana zuhayr qaal xadaana muطarifin ana caamiran xadaahum can abi juxayfata radi allahu canhu qaal qultu licaliyin radi allahu canhu cali baa waxaan ku idhi buu leeyahay hal cindakum shayun caliow agtiina shay ma yah min alwaxyi waxyigii ilaahay uu soo dejiyey kamida ah, oo aan dadka kale loo sheegin ilaa maa fii kitaab illah kitaabka ilaahay waxaan ahaynoo waxyiaho si gaara ah idinka ahlubeytka nabigu inugu siraystay ma jiraa waa war soo baxay xilligii cali radia allahu canhu in la yidhahdo wasaayada cali cali baa wax loo dardaarmay shiicada waxyaalahay ku been hawaastay ka mid tahay ay ku sheekayso in cali wax gaara ah loo sheegayoo dadka kale maarata laga qariyey wax ka jira ma laha ah, qaala wuxuu yidhi cali laa maya isagaa jiri waladii falaqa alxaba ilaaha xabadda midhaha ehe abuurka ee dhulka la geliyo intuu dhambalo dheelli ka soo bixiyo derintaasoo sabuula ka soo saara allahaasaa ku dhaartae wa nasama nafta allaha abuurayee khalqay baa ku dhaartae ma aclamu inaanan ogayn waxba wax kale ilaa fahman fahmi mooyeene fahamkaasoo yucdiihi allahu ilaahay uu siinaayo rajulan nin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa qur'aankaa degay nin walba fahamku ilaahay ka siiyey iyo wuxuu ka soo saarto ilaahay ku arsuqayo fahra mooyeene wax gaaroon qur'aanka aheenoo naqaana ma jirto iyo wamaa fii hadihi saxiifa warqadda wixii ku qoran warqad oo ku dhegan seeftiisa galkeedaisaa u dheganta banaanka iska taalo qarsoon baheen qultu waxaana wamaa fi saxiifa warqadda maxaa ku qoran qaala alcaqlu diyada markii qof la dilo magta magta ayada ah iyo qofka caaqila hadday tahay iyo caamidka hadduu yahay wax dilay iyo noocyaha ay u qaybsamaan hadday tahay mukhamasa iyo hadday tahay muxuu aha murabac eh, ahayd boqotaba wa fii kaakul asiiri iyo qofka la qafaashay in lasoo furto waa shaahidka intaasu musanif ku keenay wa an laa yuqtala muslimin qof muslim inaan loo dilin bikaafirin gaal qof muslim inaan gaal loo dilin waxaana ku qorantanna waa caam oo khaas ma aha baabun fi daa'i lmushrikiin mushrikiinta oo ayagana isfurta oo dee mushrikiinta gacanta muslimiinta soo galan xarbiyiinta ee muslimiinta la dagaalamayay kaalaya furta in la yidhahdo dhaqaalo ku furta ama dad isku dhaafsanno fi daa'i lmushrikiin in mushrikiinta ay isfurtaan oo xoolo ay ka qaataan muslimiinta xadaana ismaaciil bin abi uwaysin qaala xadaana ismaaciil bn ibraahim bn cuqba can muuسى بn cqبةa عن iبn شihaabi qaal xadaثnii aنس بn mالك radي الlaه anه waa ii warramay ana rajula min alansaar nin reer ansaareeda ana rijaala rag min alansaar reer ansaareedahaa ista'daruu rasuula الlahi nabiga alay slam ida weydiistay faqaaluu waxay ku dhaheen yaa rasuul beder laga soo qafaashayba meesha gebagabaysan oo laleeyahay nin walbaba waxaa xoolo keen oo isfuro laleeyahay kii isfuro waayo waxba aan haynina waa la sii hayn ilaa dadkiisa uu maka oga imaadaan oo ay furtaan markaase waxay dhaheen reer ansaareed yaa rasuul allah iidan oo idan falnatrug aan ka tagno oga tanaasulno libni ukhtina walaashaana wiilkeeda cabaasin cabaasa fidaau furashadiise wiilka cabaas ehe adeerkaana anagana gabadha anaga ay dhashay furashadiisa annagaa u tanaasulno cadfine nagu raax rasuul allow faqaala wuxuu yidhi laa tadaacuuna kama tegaysaan minhaa fidihiisa dirhaman shil ogama tegaysaan cadaaladda wey dadka inaad wax ka qaadaan cabaasna aad tiradaan qaraabaanahay wax dhici kara maaha qaraabanimadaasi walaasha ay sheegayaan abti inay u yihiin markaa muujinaysaa ee abtinimadu waa xagga awowa cabdulmualib bay dhaleen banu najaar cabdulmualib oo aabbihii cabaas aabbihii ah yay dhaleen marka de iyaguna reeabtin bay noqonayaan wa qaala ibraahim bnu dahmaan yaa wuxuu leeyahay waa tacliiq can cabdilcaziiz bni suhaybin can anas bni malikin qaal ina anabiya sala allah aleh wasalam uutiya bimaalin min albaxrayn nabiga waxaa loo keenay xoolo baxrayn laga keenay waa gobolka hadda axsaalixi idhaahda ee sacuudiga ku yaalla yaa baxrayn la dhihi jir fa jaa'ahu alcabaas cabaas ibnu cabdilmualib camu rasuulilaahi baa yimid xoolihii markii la keenay oo waa kii la meeladugay oo maalintii beder asaga iyo caqiil iyo wixii o dhan ba xoolihiis ku furtay markaa nabiga alay slam u yimi isagoo kaala raadsanaya kaalmo faqaala wuxuu ya rasuul allah acطinii waxaysii xoolaan fainii faadaytu waxaan furtay nafsii naftayda wafaadaytu caqiilan wiilka caqiila adeerku ahay adeerkaad aheedeen oo anaa furtay oo ku bixiyey ee xoolahan maanta wax sii faqaala wuxuu yidhi wakaas xoolihii khud qaadu yidhi maradu gogle si ogu waday ogu waday u waday buu qaadi waayey dee lacagti dahabkii iyo fidadii isaar biyo dhabarka hal mara waa ka diiday rasuulka calayh isalaatu wasalaam markaasuu in iska daadiyey haddana inuu saaruu damcay waa qaadan waaye isaar kuma saara ayuu yidhi waa iska daadiyey haddana markaasuu deena inuu hinjin leeyahay yaa allaw yuu degta u saartay deena waa la dhaqaaqay rasuulkaasaa u fiiriyey sala allah alay wasalam la yaabay xirsahu iyo jaceylkiisa maalka bini aadam oo dhan baana sidaa iska ah wa inahu dhixbu shadiid faacطaahu fii hawbihi maradiisu deena ku qaatay oo uu ku siiyey inuu ku qaato xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaana cabdالrazaq ibn hamaam qaala akhbarana macmar ibn rashidi can zuhri can moxamed ibni jubayrin can abihi jubayr bn muطcim wa kaana jubayr wuxuu aha jaa kii yimid fii usaara badrin liajli usaara badrin dagaalkii beder dadkii lagu qafaashay oo qaraabadooda oo gacanta ku jira yuu maka uga soo orday madiina inuu xoolihii siiyo o uu soo furto qaala wuxuu leeyahay samictu nabiya nabigaan maqlay calayh salaam oo yaqra'u akrinaya fi lmaqribi salaad maqrib bituuri suurati duur ayaan maqlay buu yidhi gaal weeyaan markaa muslim maaha muslimiintu way tukanaysaa halkaasuu fadhiya masaajid agtiisa nabiga calayh salaatu wasalaam suuratu duur buu bilaabay markaasuu wuxuu leeyahay kaada qalbii an yatiir markii laga hadlay qudradii ilaahay subxaana wa tacala iyo cadamadiisa iyo tawxiidkii laga hadlay markiiba halkiiba halkaasaa irmad ka taabatay ah, hidaayada ile qofa meel baa laga soo gaari halkaasaa nin laga soo gaaray buu yidhi oo hanuunkayga ka bilowday baabulxarbiyi qofka xarbiga ee gaalka ee muslimiinta la dagaalamayo yaa xarbi la dhahaaye idaa dakala daara alislaami islaamka magaaladooda hadduu soo galo bikayri ammaanin wixiiyo wax ammaan siiyey oo heshiis uu ku soo aysan jirin unbaa la arkasoo dhex taagan xarbi buuna dadka la dagaalamaya muslimiinta see la yeeli ah, ninka hadduu sheegta bay leeyihin culammadu ammaan uu sheegto ama uu sheegto rasuul lasoo diray oo dad eh, wafdi oo lasoo diray inuu yahay nabigana wuxuu dhihi jiray umirtu alla aqtula arusul inaanan dirin baa lay amray marka hadduu sheegto waa la dayn laakiin haddii loo ogaado jaajuus la helay inuu yahay waad arki doontaa w lagu qabtay wax lagu sameeyey xadaana abu nuciim alfadl bn dukayn xadaana abu cumays waswahu cutayba cutayba bn cabdilaahi alhamadani can iyaas bn salamata bn akwac can abihi salama bn akwac radi allahu canhu qaal ata nabiya sala اllahu alayh wasalam nabiga calayh salaam waxaa u yimid caynun jaajuus min almushrikiina ka mida wahuwa fii safarin wuxuu nabigu safaru ku jiro meel baa lagu yar daadsaday wixii cuntadii lahaya la cuncunaayo isagoo riti saaran ordi muu soo galay cuntadii dhinac ka soo galay inta cuntada la cuni doona ishu saa oo la raacaya ilan shaqo kaluu asaga u yimidi fajalasa wuxuu fadhiistay cinda asxaabi yataxada isagoo sheekaysanay oo sheekadii iyo warkii ka qaaday uma hal mar unbuu infatala booday hal mar buu intuu ritigiyo xidhnaa xaliga ka booyey unbuu ku booday oo orday faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi udlubuu qabta ka daba orda waqtuluuhu dila ay soo gaadhsiinina jaajusmuha war buu gacanta ku dhigay marka wuxuu rabaa in muslimiinta uu cadowga u gaarsiiye warkoodii muslimiinta deena meesha lagu bumaado ka gaara buu yiri nabig alay slam faqataltuhu waan dilay buu leehay salaad minaa kuwa wey saxaabadii waa la isgarab yaacay nin riti ku orda nin faras ku orda salamana lug buu ka orday wuxuu leeyahay lugtaydii baan ka gaadhay ninkii baa asagoo ritigiisa saaran baan intaan laacay hogaankiisii yaan ritigii dushiisa kaga qaaday buu yiri madaxa faqataltuhu fanafalahu nabigaa siiyey salamahu furintiisii yaa dilay sababunaa kuwa wuxuu ninkaa wato dhan baa la yidhi wuxuu qabay kaba buuda ah, wuxuu qabay oo alaab ah wuxuu qabay oo hub ah wuxuu watay oo dhan gacanta loo geliyo qaadaa la yidhi salab baa la dhahaa man qatala qatiila falahu salabu hudi wey baabun yuqaatalu can ahli dimmati ehlu dadka la yidhaahdo gaalada muslimiinta heshiiska iyo cahdiga iyo ballanta udhaxaysa ehlu dime la yidhahdaa ee jizyada bixiyada muslimiinta ay la nool yihiin xarbiyiinta dagaalka muslimiinta u cilaansaday ee diin iyo dunyaba kula dagaalamayey ma ahee waa kuwo xarbiyiin aan ahayn oo dime iyo cahdi muslimiinta kula jiro kuwaas maxaa lagu samayn waa la difaaci buu leh yuqaatalu waa la dagaali can ahli dimati can difaaci ahli dima ehlu dimaha difaacooda yaa lagu dagaalami haddii la soo weeraro iyaga in wax la yeela iskaba dhaafe wixii soo weeraraa laga difaaci oo laga celin walaa yustarquuna lamana addoonsanayo oo idinkaa gacantaanada ku jirto annaga in oogbayntinona la adoonsan maayo lanna xarbi maba ahe qaala xadaana muusa bn ismaaciil tabudaki qaala xadaana abu cawaan alwadac alxusayn xusayn bn cabdiraxmaan asulami can camar bn maymuun can cumar bn khadaab radi allahu canhu qaal wa uusiihi bidimat illaahi cumar baa dardaarmaya marka gaalkii xumaay mujuusigaa uu ku dhuftay waranka nafteena welina ka bixin buu dardaarmay wuxuu hadaladiisa waxaa ka mid ahaa wa uusiihi ninka iga dambeeya khaliifka gadaasheeda madaxnimada qaban doona waxaan u dardaarmaya bidimat illaah ilaahay cahdigiisi iyo adimati rasuulihi rasuulka ballantiisi iyo cahdigiisa ku jira ee gaalada ee muslimiinta heshiiska ay la galeen an yuufaa in loo oofiyo lahum ayaga bicahdihim cahdigoodii ballantooda yaan looga bixin oo wax la yeelin wa an yuqaatala in la dagaalamo weliba min waraa'ihim gadaashooda horto haddii dagaal lagu soo qaadana indifaac loola difaaco oo laga reebo walaa yukallafu inaan lagu kallifin ilaa daaqatahum awooddooda wixii ahoo oo muxuu aha koobigii iyo jizyadii wixii ay kari karaanuun in laga qaado dardaarkaasuu bixiyey radia allahu canhu wa waana dardaarankii rasuulka calayh salaam waa dardaarmay baabu jawaa'izi lwafdi wufuudda muslimiinta u imaanaya ama muslim ahaadaan ama gaala ahaadaane wafdiga ah in maaragtay jawaa'is la siiyo loo abaalgudaoo la marti qaado in la wanaajiya laga wadaa jawaa'ista waa saas jamcu jaa'iza baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yustashfacu ilaa ahli dimma dadka ahlu dimmaha ah ma laga shafeeca aqbali wa mucaamalatii mucaamalatu mucaamaladiisa maxay tahay la mucaamilkooda iyo shafeecadooda iyo in la aqbalo yustashfac yudlabu minhu shafaaca oo kale labadaas meesha xadiidka yaga yar fahmi karaa laakiin fahamkooda waa yar daqiiq weeye xadiidka iyo turjumadasa isku waafaqaan xogow xadaثna qabisatu qaal xadaثna ibnu cuyayna sufyaan can sulaymaan sulaymaan alaxwal can saciid bni jubayrin can ibni cabaasi radi allahu canhuma anahu qaal yowm اlkhamiisi buu yidhi ibnu cabaas maalintii khamiistaheed wamaa yowmulkhamiisi khamiista maalinteedu maxay ahayd markaasuu uma baka ooyey yacni xasuus wey maalin khamiisoo nabigu aad u cuslaaday xanuunkiisii hadallo uu ku hadlayna saxaabadu waxaa ay isku yar maandhaafeen arrintiibuu deena cabdullaahi ibnu cabaas dib u xasuustay markaasuu wuxuu yidhi yowmu alkhamiisi wamaa yowmu alkhamiis wuxuu dhihi jiray ina arasiyata kula arasiya man xaala bayna rasuuli lahi sal l slam wa bayna an yaktub uma baka waa ooyey xataa khadaba ilaa uu ka qooyo damcuhu ilintiisii alxasba quruurixii bay qoysay ilinti uu sii daayay ibn cabaas radia allahu canhu yowm alkhamiis markuu yidhi markaasuu ka sheekeeyo faqaala wuxuu yidhi ishtada birasuuli illaah nabiga alay slam waxaa ku daraaday wajacu xanuunkiisii yowma alkhamiisi maalin khamiisa yuu xanuunka ku daraaday faqaala wuxuu yidhi ituunii ii keena bikitaabin warqad qoraal waxa wax lagu qoro aktub lakum waxaa inii qori kitaaban kitaab lan tadilu ayna dhumaynin bacdahu gadaashiisa abadan weligay qoraal ayna weligiin eh, ayna dhumaynin yaan idii qorayaaye keena wax lagu qoro markaasay fatanaazacuu saxaabadu murmeen kuwa waxay yidhahdeen cumar uu kamid yahay radia allahu canhu xasbunaa kitaab ullah kitaabka ilahay baan haysanaa rasuulka xanuunkii baa ka tanbatay kitaabka ilahay maa faradna fi kitaab min shay layihad yowma akmaltu lakum layiri qur-aankii waa dhammaystiran yahay wax cusub oo hadda soo degaaya ma jirta nabiguna sakaraatulmood baa haya wax qoraalaho la sameeyaysan jirin arrintaa ayadaan ka fiirsano kuwan waxay dee warwar rasuulka ilaahay omaa yantiqu can ilhawaa asagaa warqadda dalbaaya aan dhiibno warkii baan isku qabtay ishtada birasuuli lahi sal markaasoo dabe fatanaazacuu walaa yambaqii mana haboono cinda nabiyi nebiga agtiis tanaasucun in lagu murmo nabiga laftirkiisaasaa yidhi hadalkaasi ibnu cabaasna waa loo leexin karaa nabigana waa loo leexin karaa saga laftirkiisa wuxuu yidhi iga kor noqdaa laa yambaqii cinda nabiyin tanaasuc inaad igu abuurataan munaasab ma ahe faqaaluu waxay dhaheen hajara rasuulu llahi sal l slam nabiga calayh salaam waa tirtaasinaya waa qarwaaya xanuunkii baa ka tambatay ayay yidhahdeen qaala wuxuu yidhi nabigu dacuunii orda iga taga faladii ana fiih waxaan ku sugnahay oo ah muraaqabat اllahi subxaanaه wa tacaala iyo isdiyaarinta sakaraadka iyo geerida isku diyaarinayo iyo muطaalacada aan daalacanayo waxayna idinka arkaynin iyo la kulanka rabbi yaa khayru ka khayr badan mima tadcuunii ilayhi waxaad igu yeeraysaan oo qaarkiin ay leeyihiin warqadaha loo keene ama waxa aad rabtaan oo ah inaan baaqi maciidna ku ahaado oon sii noolaada eh labadaba dhici karta wa awsaa cinda mowtihi bialaain saddex shay buu nabigu dardaarmay akhriju lmushrikiin gaalada ka saara min jaziirati alcarabi dhulkaa jaziiratulcarab la yidhaahda gaaladaha laga saaro waa ko jaziirat lcarab yani dhul jaziiray ku taallaa baxru lfaris iyo baxru lxabash iyo muxuu ahaa webiyaal nahru lfuraad iyo dajli iyo intaasay udhexaysaa kaanaha fii jaziira jaziirat alcarab baa lagu magacaabay waajiizu wafda wafdigana waxaad ku qaabishaan ood u soo dhowaysaan binaxwi maa kuntu sidaan ahaa wax lamida ajiizumkii aniga u soo dhoweeya saan aniga umarti qaadi jira usoo dhawayn jira usoo dhaweey dadka martida ee wafdiga walow gaalaba aadane wanasitu aalia midda saddexaad waan halmaamay buu leey ta saddexaad saxaabigu le waan halmaamay waxaa dhici karta inay tahay qur'aanka kariimka waa layidhi ahlu beytka nabiga waa la yidhi calayh salaatu wasalaam qabrigayga ciid ha ka dhigan mihi waan waa ka mid ahayd nabiga alay slam waxyaalahu ku hadlay ayaad badan oo nabigu dardaaran baa jirta sal allah alay wasalam wa qaala yacquub ibnu muxamed baa wuxuu yidhi yacquub ibnu moxamed ibnu ciisa zuhri sa'altu lmugiirata bna cabdiraxmaan baa waxaan su-aala can jaziirat alcarab xaggee la dhahaa faqaala wuxuu makatu waalmadiinatu walyamaamatu walyaman dhulkaanasa jaziiratu carab la dhahaa wa qaala yacquub wuxuu yihi walcarju awalu tihaama tihaama dhulka la yidhaahdana carji bay ka bilaaban carjigan markay madiina udhexaysaa baabu tajamuli lilwufuud wuxuu ku saabsan yahay isku qurxin laisku qurxiyo lilwufuudi wufuuda dartood wafdi baa imaanaya hadii la yihahdo ninka madaxda iyo dadkaa lagu soo socday ee qaabilaya waa inay si fiican isku qurxiyaan ayagoo yar dallansanoo dhafoor xunoo calalahooda ay haysaneen oo feeraysnayn inay qaabilaan ma aha ah, cadowaadah liskuma liido calalaqal haddii hadda muslimiin yihiin waa dad madax ah oo ayagaba maaragtay jimatuuranaya ama isku jimatuuro oo ismuuji wey xadaana yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyd can cuqayl can ibnu shihaab can saalim bni cabdillaahi an ibna cumara radi allahu canhuma qaal wajada cumaru cumar baa wuxuu helay cumar bnu khadaab xillata istabraqin isku joog xariirao tubaacu fi suuqi suuqa lagu galaaya waliba masaajidka iradkiisa xagga suuqa faataa bihaa wuxuu la yimid inuu tuso rasuulallah nabiga calayhi salaam iyoola yimido faqaala ku yidhi yaa rasuul allah ibtax haadihi middan gado alxulla isku jooggaa gado fatajamal bihaa isku qurxi lilciidi maalinta ciiddao dhar quruxsan lixidha fiican tahay walwafdi iyo wufuudda markay ku soo qaabilaan intaad meel dhigato u soo xidho oo ugu labiso ma inkirin labadaba in loo labiso la isku qurxiyo ma inkirin rasuulka laakiin xaggee buu inkiray marada uu la ordaayo cumar u wado yaa xariirahun la ogoreen faqaala rasul sal slam ba wuxuu yihi inamaa haadihi maryahan libaasu man laa khalaaqa lahu qof aan aakhara nasiib ku lahayn dharkiis wey ow inamaa yalbasu waxaa cidda haadihi dharkan man laa khalaaqa lahu ninaan nasiib aakhara ku lahayn falabisa maa shaaa allah intuu ilaahay qadaraa la kala maqnaa oo la nagaayo maalinta ka wareegtay uma arsala ilayhi nabiyu muddo kadib nabigaaba usoo diray cumar radi alahu canhu bijubati diibaajin kooti xariiraho diibaaj laga sameeyey faaqbala biha cumaru cumarkii loo soo diray baa intuu soo qaaday la soo qaabilay xagga nabiga xataa ataa biha rasuul allah nabiga calayh salaam kootiga soo wada oo yimid faqaala yaa rasuul allah qulta waa kaa tidhi inamaa haadihi dharkan xariirta ah libaasu man laa khalaaqa lahu dadaan nasiib aakhara ku lahayn baa adduunyada ku xidha ow inamaa yalbasu waxaa xidha haadihi man laa khalaaqa lah dadaan nasiib lahayn uma arsalta ilaya haadihi bihaadihi anigana waa ii soo dirtay say isku qabanaysaa marka dadaan wanaagsaneen baa xidhadi tirana waa iisoo dirtay faqaala nabigu wuxuu yihi tabiicuhaa inaad gadataan kuugu soo diray ow tusiibu aad ku asiibto bihaa maradani bacda xaajaatika danahaada kale dana badan baad leedahay inaad xidhato keliya laazim maaha iibso haweenka way u bannaan tahay hadduu dhar rageed yahayna gaalabaad siin kartaa baad ka gadan kartaa ah, waa kii marka siin jiray walaalkiis walaalkii waa kii siiyey gaaladuna waxaa weeyaan furuucu shareeca laguma khidaabo kolba tawxiidkiiba hadday diideen wixii kale ayay qaarkood marka culamadu u daliishanayaan masale usuuliya weeyaan hal ilkufaar mukhaadabuuna bifuruuci shareeca baabu kayfa yucradu lislaamu cala sabiy ilmaha yar see islaamnimada loogu bandhigayaa ilmo yar oo gaal ah oo ciddooda ay gaalo tahay haddaad rabto in isagaba islaamnimada lasoo geliyo qaabkii loo soo qaabili lahaa wey in tawxiidka loo qaban karo islaamnimada loogu baaqi karo war islaam la dhihi karo xadaana cabdullahi bn muxamedi qaal xadaana hishaam qaal akhbarana macmar can zuuri qaal akhbarani salim bn cabdillahi can cumar radi allahu canhu akhbarah ana cumar indalaqa fii rahdin min asxaabi nabiy koox saxaabada nabiga ka ayuu raacay oo maca nabiya nabiga la socotay sal l slam xaggee la aaday qibala ibni sayaad wiil ibnusayaad la yidhaahdo oo reer yahuudeed carruurta yahuudda madiina degeneed ka mid a ah, oo lala yaabay oo waxyaalo badan oo khawaariqa la yimid oo khuraafaada ninkan oo loo maleeyey inuu yahay masiixudijaalka naftirkiisii oo lalatixi raacayuu nabiga alay salam u socday xataa wajada wuxuu helay alcaba saw ciyaari maca alqilmaani carruurtii madiina cinda utami bani maqaala nimankii reer bani maqaalaha dayrkoodii xisnigoodii dayrkoodaasuu ku ciyaaraya udumku waa jamcu adaam adaamkuna waxaa weeyaan waa dayrka iyo eh, mxuu aha jidaarada dhaadheer baa la dhahaa udum waqad asagaa ku ciyaaraya waqad qaaraba yowmaidin maalinta wuxuu u dhawaaday ibnu sayaad wiilkaa la yihahdo yaxtarimu inuu qaangaaro ixtiraam buu ku dhawaayo xilligaas qaangaarku ku dhow yahay falam yashcur ma garaanin waba muna ogaanin bishayin wax oo ciidanka ku socday nabiga ma sii ogaanin waxbaan sii ogaadaa buu dhihi jiray xataa daraba nabiyu sal slam ilaa nabiga uu kaga dhuftay dahro badarkiisa biyadihi gacanta rasuulka calayh salaam dhabarkiisu ka saaray uma qaala wuxuu yidhi anabiyu sal slam tashadu maqiri anii rasuulullah inaan ahay fanadara ilayhi ibnu sayaad baa nabiga saa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi ashadu waxaan qiri anaka rasuulu umiyiin nimanka carabta ee umiyiinta la yidhaahdo inaad rasuul u tahay waan qirsanahay buu yidhi ee annaga risaaladooda caam maaha waxay ka mid tahay marka isduqaynta yuhuud ka mid tahay inay dhahaan nabi maxamed waa rasuul umiyiin buu rasuul u yahay rasuul been ma sheego marka Ah, nabiga alayh salaam inuu khaaib inuu yahay caalamiinto dhan caalamkao dhan loo soo diray rasuulka calayh salaam oo risaaladiisa qof kasta oy gaadho ay waajib ku tahay inuu qaato nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam ma rasuul marka been sheegi ah, rasuul waayaa tiraahdeen haddana waxaad leedihiin meelaan loo dirin buu aaday warkoodii marka waa isduqeeyey faqaala ibnu marka waxyaalahay kuhoogsamarata gaalnimada ku gaaloobeenbay ka mid tahay faqaala ibnu sayaad baa wuxuu yidhi lilnabi sal l slam wuxuu ku yidhi e ashadu ma adigu ana rasuulu adi rasuul lumiyiin baan kuu qirana tahaye adi laftirka inaan rasuul ilaahay ahay may qirsanta isagii baaba sharaxay qaala lahu nabiyu sal slm ba wuxuu yidhi aamantu billahi wa rusuli aniga ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey adiga iyaga khuraafiga ah waxaa waxba kama jiro wey qaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi maadaa tara horta maxaad aragtaa oo lagu tusaa buu yidhi qaala ibnu sayaad wuxuu yidhi yaatiinii saadiqun wakaadibu mid run sheegi iyo mid been sheegi way imaadaan waa kahanada waxaa lagu yaqaana saxarada iyo kahanada waxaa lagu yaqaanaa warar baa loo keenayaa jinniga uu kasoo istilaaqu samci waa la yihahdo uu soo qaatay markaasaa deena been badan baa loo sheegi maalinna hal run ah ay u sheegeen jinnigii oo u waafaqay sawaabkii ayuu maalin sheegi marka kaahin inuu yahay buu isku qiray saadiqun waa kaadi riwaayo kale wuxuu yidhi waxaan arkay carshun calaa fowqa albaxri carshi saaran badda korkeeda ayaan arkay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi hada carshu ibliis ibliis carshigiisii baa la tusay qaala nabiyu sal la alay slam ba wuxuu yidhi qulida calayka alamr amarkii baa laskaga kaa daray xaqiga baatilkii baa laskaga kaa daray qaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi innii qad khaba'tu laka khabi'an wax baan kuu qariye bal sheeg bal waxba ogahay oon maqlaada ogahay oon si ogaada adigaa lehe qaala ibnu sayad ba wuxuu yidhi huwa duk duk baad qarinaysaa yowma taati samaa bidukaanin mubiin fartaqi yowma taati sama bidukaanin mubiin aayaddaasa lileh nabiga alay slam buu qalbiga ku hayey kahanadu marka waa dhansaar shayga sawaabka ama xaqaa siduu ahaa oo lama imaan karaan isagoo maarata aan saxnayn bay wax ka soo qaadanayaan adiga garta marka in nabiga uu saxaabada u sheegay jinnigii uu wax ka soo xaday isagoo dhansaara deen uu soo gaarsiiyey huwa duk qaala nabi sal slam ba wuxuu yidhi iksa ah. ah, waxaa weeya kalimatu zajri lilkilaab aydaa laiskaga celiyaa wid baa lagu yiri wey ah. falam tacduwa ma gudbaysid qadraka qadarkaade kaahin ma dhaafaysid baa layidhi qadarkaada waa inaad kaahin tahay kaahinnimo ma dhaafaysid wax kale ood heli ma jirto qaala cumar baa iyo wixii laguu qoray iyo meeshaas ilahay kugu talagalay ma dhaafi doontid qaala cumar baa wuxuu ya rasuul allah iidan lii ii ogolow ii fasax intuu ninka dhow yahay hadduu yar yahaye fiihi adrub culuqa walquntaan jare dijaalkii weynaa intuu nagu noqon lahaa aan kurka gooye qaala nabiyu sal slam baa wuxuu yidhi in yakunhu hadduu yahay dijaal falan tusallada calayhi laguguma sallidaayo wain lam yakun huwa hadduusan ahaynna falaa khayra laka fii qatlihi caruurtan reer madiina inaad disho waa saqiir marka koowaad tan labaad nimankan yuhuudda uu ka dhashayna heshiis baa naga dhexeeya cahd iyo dilla'aan marka inaad disho khayrka kuma jiro haddoo dijaal un hadduu dijaal yahayna dijaal qof baa dili doona qofka dili doona cumar weeye lama dhihin nabiyullaahi ciisa calayh salaam baa masiix dijaal dili doona adi laguguma sallininba waxaa lagu radiyaa xadiidkan asxaabu rajca waa tanaasukh alarwaax koo waxaa jira dhahayo qofka hadduu dhinto wilig umbuudhiho meel kale kasoo bixi meel kale ayuu ka soo bixi hadda hadduu bini aadam aha daanyar buu berri noqon karaa berri madax buuska noqon karaa xaggu ka soo bixi intan baa dadka naftaanba dadka lagu wareejinaya un ayay dhaqabaan ila asxaabu dalaal wax kasta way ku hadleen baadidooda marka waxaa lagu radiyey xadiidkan in yakunuu falan tusallada calayh haddii ay warkan sheegaya wax ka jiri lahaa iftiraadan hadduu wax ka jiri lahaa inuu intuu dilo cumar berrina asagoo masixudijaal u weyn haddana uu ciise dilo soo ma marka aaway marka hal mar unbaa ninkaa la dili doonaa oo uu dhiman doonaa markaana ciisa dili doona wey ayagaa lagu radiyey marka wa ibnu cumar wuxuu yihi cabdullahi bnu cumar inalaqa nabiyu sal slam wa ubay bnu kacb nabiga ubay baa haddana mar isla tegey yaatiyaani nakla inay galaan beertii timirteeda alladii fiihi ibnu sayaad uu ku jiray shay-an wax inay maaratay an yasmaca inuu maqlo min ibni sayaad cafwan yaatiyani naql aladi huwa aladi fiihi ibnu sayaad uu ku jiray bay u socdaan ibnu sayaad beeshii uu ku jiray beertiisi xata idaa dakala naqla markuu beertimiradii nabiga galay dafiqa nabiyu nabigu wuxuu gudagalay calayh salaam yataqiu bijuduuci nakli geedihii timirta jiridooda salkoodii ayuu saa ugu gagabanaya wahuwa yahtalilu nabiga calayh salaam wuxuu ku kadin rabaa an yasmaca inuu maqlo min ibnu sayaad inasayaad inuu ka maqlo shayan wax inuu ka maqlo ayuu u gagabanaya rasuulka calayh salaam qabla an yaraahu intuuna arkin ka hor wibnusayaadna mudajicun waa jiifaa calaa firaashihi gogol yaroo meesha u taalla buu jiifaa fii khatiifatin sijaayad lahu asaga uu leeyaho fiiha ramsatun sawd iyo shanqar ka yeerayso ramrama iyo zamzaman waa soo marray ramza sawd iyo dhaqaaq shanqar baa ka yeeraysa waa hurdaa waxbuuna ku hadlayaa fara'ad waxaa aragtay ummu ibnu sayaad ibnu sayaad hooyadii oo beerta dhex joogtayba waxay yeelatay annabiya nabiga calayh salaatu wasalaam wa huwa yataqiyu bijuduuci nakri geedii timirtaa salkooda nabiga ku gagabanaya wiilkeedii ku sii socda faqaalat markaasi aflabadii qayluda ibnu sayaad waxay ku tihi ey saafi saafiyow waa ismu waa magaciisii fahaara waxaa booray ibnu sayaad waa dareen qabaa waa booray faqaala nebi sal slam ba wuxuu yidhi low tarakatu hadday dayn laheed bayana warkiisa wa caddaan lahaa inuu yahay kaahin inuu majnuun waalan ba yahay wuxuu sheegaayo wararkiisa ayaan soo ogaan lahayn waxa uu yidhahdo waxbaan sii maqlaaho sii ogaadaana been inay tahay caddaan laheyd saasuu nabiga sala allah alay slam u jid wa qaala saalim baa wuxuu yihi qaala ibnu cumara uma qaama nabiy sal slam fi nnaas nabigu dadkubuu dhex istaagay faathnaa cala allahi bima u ahlah ilaahay buu ammaanay ammaantii uu mudnaa ayuu ku ammaanay oo xamdi iyo hanaa ayuu ku bilaabin jiray khudbada rasuulka uma dakara dajaala masiixu dajaal buu ka sheekeeyey nabiga calayh salaam ninkaa imaan doono sharta badan magaalo kasta adduunka wada mari doono makiya madiine mooyeene faqaala wuxuu yidhi inii undirukumuuhu waan iga digaaya ninkaas wamaa min nabiyin nabi ma jiro ilaa qad andarahu qowma qowmkiisa waa uga digay laqad andarahu waxaaba degay nuuxu nuux baa digay qowma qowmkiisa uga digay awalu rasuul rasuulka ugu horreya arda laga soo saaro nuux buu ahaa qowmkiisa waa uga digay ninkaasaa imaan doona masuudijaal intaasoo nabi walba nabiga kale uga sheekenaya tilmaamana waa sheegay walaakin saaquulu lakum waxaan ina leeyahay fiihi dajaal waxaan iniga sheegi qowlan hadal lam yaqulhu nabiyun liqowmihi nebi qoomkiisa tilmaam uunan ugu sheegin dijaal uuna ugu tilmaaminba inii tilmaami taclamuuna waxaad ogaanaysaan anahu acwar ninkaa waa nin ila labada indood midna waa masaxan yahay midna waa daafiya kaanaha cinaba banaankii taagantahay saas uga wareegaysaa midna waa masaxan yahy marka ilaahnimuuna sheeganayaa isqabadsiin marka indhool indhala oo ilahnimo sheeganaya taclamuuna waxaad ogtihiin anahu acwar inuu indhala yahy wa ana allaha ilaahayna laysa biacwar ilahayna ma ilaama ila cadda subxaanah ilaahay sifaatkiisa o dhanba waa sifaatu lkamaal waa sifaat aan nusqaan ina haba yaraatee aan lahayn nusqaanta ninkaasi ishala ee uu qabo haddana ilahnimo sheeganayo waxaad arkaysaanood ogaanaysaan macquulba inaynan ahayn makhluuq sidan haddana si ah u rabbi nima sheeganayo taas ku baraaruga weeyaan shubahaad badan buu hadda wataayo dadka aad iyo aad ay ugu kadsoomayaan oo kuwo badan baa raaci doona markii waxyaalaha uu wata uu bannaanka soo dhigo wallahu aclam billahi towfiiq sala allah waslama cala nabiyina maxamed